كتاب رياض الصالحين الإمام النووي عليه رحمة الله في ليلة الأحد asaabic walcishriin min shahri safar caama afin arbacmiya waamaanin waalaaiin lihijrat mustafa sala allahu aleyh ali waslem dimna silsila duruusi xadiid mustafa sala allahu aleyh ali waslem badan bikitaabi larbaciin waintihaan bisunan wasaxiixayn yasara allahu litmaan walikmaal warasaqa ikhlaas fi lqowl alcamal inahu samiicun mujiib dacawaat majliskan waa majliska dhankan inaad soo martaan haboon aad soo yara dhawaataan dhankan ataa rag gadaal jardhaban dhankan soo wayda mara khayr laha siiya maadaama caawa roobkii uu muxuu intuu dhacay ummaddii ay kala fakadeen soo yar dhawaada baarak allah fiikum majliskan waa majliska sideed iyo kontonaad ee majaalisa dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiin imaam nawowi caleyh raxmat ullah habeenkan waa habeen sabti ah labaatan iyo todobada bisha labaad ama safar kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam kitaabkana waa kitaabu lumuur almanhiya canha umuuraha layska reebay ayuu kitaab yahay baabkana waa baabu taxriimi matli lhaniyi bixaqin alabahu saaxibu baabu taxriimi matli lhaniyi qofka hodanka ah oo dhaqaalaha lah meermeerintiisa xaaraannimadeeda ayuu u baab yahay bixaqin xaq uu meermeeriyo xaqaasoo talabahu u dalbay saaxibuhu qofka xaqa iska laha uu dalbay xaaraannimada ay arrintaa xaaraan tahay iyuu baabkan u baab yahay weeyaan waxaa xaaraam ah qofka dhaqaala haysto oo ilaahay subxana wa tacaala uu awoodda siiyey xaqna lagu leeyahay xaqi isaga ahaana qofkii laha uu ka dalbaday inuu meermeeriyo inay xaaraan tahay ayuu baabkan u baab yahay weeyaan qaala allahu tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladii ina allaha laweyne ya'murukum wuxuu idin farayaa an tu'adduu inaad gudataan alamaanaat ammaanooyinka ilaa ahlihaa ehelka lahaa inaad u gudataan ayuu rabbi idin farayaa weeyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi fain amina hadduu aamino bacdukum barkiin bacdan barka kale falyu'addiha u guda alladii kii utumina la aaminay ha guda ammaanatahu ammaanadiis ha guda weeyaan oo ammaanadii ha guta xadiidka kun lix boqol iyo tobani koobaad wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula rasuulka sala matlulghaniyi qofka hodanka ah meermeerintiisa oo qofkii wax kulaha u meermeeriyo dulmun waa gardarri iyo dulmi weeyaan waidaa utbica haddii la raaciyo axadukum midkiin calaa mali'in qof buuxa haddii la raaciyo falyatbac ha raaca weeyaan muttafaqun calayh xadiidkan qaybta hore oo matlulghaniyi dulmun waa tarjamadii aan fasirnay qaybta labaadna qofka haddii aad qof kugu wareejiyo qofaad dayn ku lahayd kadibna wuxuu ku yidhi kun shilinood igu lahayd ama labada kunood igu lahayd qofkan hebel ah ayaad ka qaadanaysa oo anna xaqaan ku leeyahay xaqaas marka isaga ha ku siiyo haddii qofkaas marka qof buuxa oo awood iyo qudro ula inuu lacagtaa bixiyo xoolaha bixiyo hadduu yahay hadiidin oo hadhihin adigun baa muxuu lacagta iga qaadatay adigun baan kaa rabaa waxba hadhihin weeyaan fa idaa utbica ahdukum calaa maliyin qof buuxa haddii qofka la raaciyo midkiin haddii la raaciyo falyatbac ha weeyaan oo qofka isaga ah xaqiisa u doonta muttafaqun calayh laakiin qofka hadduusan mali ahayn maliga qofka buuxa marka laba shay ayuu meliku noqon karaa tan koobaad inuu dhaqaalo leeyahay tan labaadna qof meermeeriya inuusan ahayn dad baa dhaqaalo badan lah oo ilahay usi subxana wa tacala xuquuqdii lagu lahaana aan laga helaynin qofkaas oo kale meli ma ahan maliyun bimaalihi wa maliyun biamaanatihi wa sarfihi xaqa hayrihi liahlihi labadaas weeyaan baabu karaahati cawdi linsaani qofka inuu ku noqdo karaahinimadeeda fii hibatin hiba iyo xoolo uu bixiyey hibadaasoo lam yusalimhaa uusan qofkii uu siiyey uusan weli u dhiibin weyan uusan siinin ila lmawhuubi qofkii loo hibeey uusan siinin weeyaan lahu isaga hibe ayaad qofka hibeeyey wuxuu yidhi waxaan ku hibeeyey kitaabkan qur ama kitaabkan cilmiga ayaan ku hibeeyey laakiin weli gacanta kama uusan saarin inuu xoolihii ayaga ku noqdo xaaraannimadeeda iyo karaahinimadeeda karaahanimadeeda ayuu imaamku u baabaystay caleyh raxmatullah kadalika wa fii hibatin hiba iyadana inay lagu noqdo inay karaahi tahay wahabaha qofka u hibeeyey liwaladihi canuga uu dhalay uu siiyey wasalamahaa uu u dhiibay markuu yidhi waa kan kala wareega weyaan aw lam yusalimha usan ku wareejinin tii hore lamid tahay weyaan wa karaahata shiraa'ihi qofka inuu iibsada karaahinimadeeda shay-an shay oo tasadaqa bihi uu sadaqaystay waxaad sadaqaysatay inaad dib usoo iibsato inay karaaha iyadna tahay weyaan min aladii qofkuu ka iibsadatasadaqa caleyh uu ku sadaqaystay qofki aad ku sadaqaysatay inaad marlabaad ka iibsata ayadna karaahinimadeeda weyaan aw akhrajahu uu ku bixiyey can zakaatin zaka aw kafaaratin kafaaro uu galay intuu dembi ku dhacay dembiga isagana kafaaro uu wax kaga gutay inuu isna soo iibsado wix iyaga ahaa ayadna inay karaaha tahay aw naxwaha wix la mida weeyaan walaa ba'sa dhibaata ma lahan bishiraahi qofka inuu soo iibsada ka soo iibsada min shaksin qof aakhara ee kale oo qad intaqala ilayhi shayga uu hibeeyey uu u wareegay oo gacan saddexaad markuu noqdo markaas waa la ogolya ayuu imaamka le ullah marka meeshan marba hadii qofka muminka wax bixiyo oo hiba uu bixiyo hibada iyada iyo sadaqada iyada iyo waxyaabahaas biriga uu la baxay inuu ku laabto si ugu laabtaba ama ha ka soo amaba isagoonan bixinin mxua ah, weli aanan dhiibino laakiin muxuua ah, ballan qaaday ha ku noqdo amaba isaga oo muxuua ah, qofkii uu iibina ha ka iibsado intaba lama ogola weeyaan inta iyadaba arrin la ogolya maahan ayuu imaamku baabaystay caleyhi raxmatullah waxaadu liidan mana wanaagsana laakiin qofka haddii qof kale uu ka iibsado ama uu qof kale milkii ku wareega kadibna gacanta saddexaad aad adiga aad ka iibsata inuusan dhib lahayn ayuu imaamka caddaynaya aleyh raxmat xadiid kun lix boqol iyo toban iyo labaad can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana rasuula rasuulka all sala allahu alayh waali waslem qaala rasuulka alle wuxuu yidhi alladii qofka yacuudu ku laabanaa fii hibatin fii hibatihi hibadiisa waxyaabaha uu la baxay sadaqadii uu la baxay qofka ku laabanaa wuxuu la too yahay kalkalbi ay oo kale kalbigaasoo yarjicu ku laabtay ayuu la tooyahay weyaan muttafaqun caleyh waxaa duliidan qofka marka inuu matago matagiisu dib u cuna ama uu dib u cabo saasoo kale ayuu la tooyahay qofka inuu wax bixiyo kadibna iyagaa uu ku laabto weyaan wa fii riwaayatin riwaayadna waxaa ku sugnayd maalu ladii qofka tusaalihiisa yarjicu ku laabto fii sadaqatii sadaqadiisa ka maali lkalbi ey oo kale weyaan oo yaqiiu eygaa soo matago uma intaa kadibna yacuudu ku laabta mxuu ku laabta fii qayhi matagiisa oo fayakuluhu kadibna uu cuna weeyaan wa fii riwaayati riwaayadna alcaa'idu qofka ku laabto fii hibati hibadiisa kalcaa'idi qof ku laabta ayuu la tooyahay fii qay'ihi matagiisa weeyaan riwaayadda labaad bukhaari muslim ayaa wariyey tan saddexaadna sidaas oo kale weeyaan nacam marka idan qofka haddii wax bixiyo inuu ku laabta lama ogola weeyaan waa xadiid kun lix boqol iyo toban iyo saddexaad can cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi cumar xamaltu waxaan saaray qof ayaan saaray weeyaan calaa farasin faras ayaan saaray fii sabiilillaahi waddada alle ayaan ku saaray weeyaan oo wuxuu kala jeedaa dad u socda jihaad ay nin ka mid ah oon faras iyo waxba haysanin ayaan faraski siiyey oon nin calaa farasin faras baan saara weyn fii sabiila jidka alle u socda fa adaacahu qofkii wuu dayacay oo waa dhaqaala dareeyey alladii ninka ayaa dhaqaala dareeyey kaana uu ahaada faraskii cindahu agtiisa nin muxuu ahaa aan dhaqaalayn ayuu noqday faraskiioo rafaaday oo dhibooday ayaan arkay weyaan fa aradtu marka waxaan doonay an ashtariyahu faraska inaan ka gata ninkii weyaan wadanantu waxaan u maleeyey annahu ninka faraska dayacay oon horaanna aan muxuu ahay siiyey annahu isaga yabiicuhu inuu beecina biruqsin si beecaadu jaban inuu ku iibina ayaan u maleeyey weyaan ama carabkiisaan ka maqla ama dad uu ku xanqarsaday aan arka ama dhaqaalo xumida mxuu dhaqaalo xumayna aan ka dareeme inuusan dan weyn ka lahayn oo muxuu iska iibin raba ayaan u maleeyey weyaan markaasaan fasa'altu nabiya nabiga aan weydiiyey sala allahu aleh ali waslem oo arrintaas ka warnabay allow faraskii noocaas ahaa oon hebel siiyey wuu dhaqaalo dareeyey haddii aan ka iibsado bal ka war saasaan nabiga weydiiy alayh salat slam faqaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleh waslem laa tashtarihi ha ka iibsanin oo ha iibsanin walaa tacuud ha ku laabanin fii sadaqatika sadaqadaada ha ku laabanin weeyaan wain actaakahu ha kugu siiya bidirhamin hal shilin oo fida ha kugu siiya weeyaan faina alcaa'ida qofka ku laabta fii sadaqatii sadaqadiisa kalcaa'idu qof ku laabta ayuu la too yahay fii qayhi matagiisa muttafaqun calayh qowluhu hadalka uu yidhi eh, cumar radia allahu tacala anhu arda xamaltu calaa farasin fii sabiili lah hadalkaas macnaha macnihiis wuxuu yahay tasadaqtu bihi waan ku sadaqaystay calaa bacdi almujaahidiin mujaahidiinta qayb ka mid ah qaarkood ayaan ku sadaqaystay ama nin ka ah ayaan ku sadaqaystay weeyaan baabu ta'kiidi taxriimi maal yatiim agoonka maalkiisa xaaraannimadiisa adkayn la adkay baab yahay weeyaan yatiimta maalkeeda oo la cuna amaba lagu takrifalo xaaraannimadeeda oo aad loo sii adkeeya ayuu baabkan u baab yahay weeyaan qaala allahu tacala ala wuxuu yidhi ina aladiina kuwii ya'kuluuna cunayaan amwaala alyataama agoonta xoolahooda cunayaan dulman dulmina ku cunayaan inamaa in kale ma ahne yakuluuna waxay cunayaan fii butuunihim calooshooda waxay ku cunayaan naaran naar bay ku cunayaan weyaan calooshooda naar bay ku shubayaan wasayaslowna waxayna geli doonaan saciiraa naar saciiro la yidhaahdo oo aad u gubto holac badan oo dhib badan ayuu ilaahay gelin doonaa subxaana wa tacala marka yatiimta amwaashooda waa khatar weeyaan si kastaba ha lagu cuna amaba ayaga adiga qayim io ama xoolo yatiimeed laguu dhiibo oo xanaanadooda iyo maalkaas yatiimta ulmi qofka ku cuna ciqaabtiis waad ujeedaan waxaa weeyaan naar ayay cunayaan saciiran ay geli doonaan saas ayuu rabbigeen yidhi subxaana wa tacaala wa qaala alla wuxuu yidhi walaa taqrabuu wara hau dhowaanina maala alyatiimi agoonka xoolihiisa hau dhowaanina ila bilatii tiimo oyane hiya iyadaba axsano wanaag badan oo dhaqanka iyo isticmaalka la isticmaala maalka yatiimka shayga muxuu ahaa isticmaalkan ugu wanaag badan iyo dhaqaalatan ugu wanaag badan waxaa weeyaan unkula tacaamula oo kula dhaqma weeyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wayas'aluunaka waxay kaa weydiinayaan can yataama agoommaha ay wax kaa weydiinayaan xoolahooda iyo la dhaqankooda iyo wixii la midka ah qul waxaad tidhahdaa nabi allow islaaxun waa wanaag falitaan oo wax usuubin islaaxun usuubin iyo usamafal lahum ayaga ayaa khayrun wanaag badan weeyaan oo xoolahoodii in loo dhaqaalayo ayadoon waxba laga doonaynin iyadoo onan laga rabin badiil kale in loo dhaqaalayo oo islaax loo sameeyo ayaa wanaag badan weeyaan oo weliba si gooni ah loogu dhowro xoolahoodii loogu dhaqaalayo wa in tukhaaliuuhum haddii aad ku xoolo darsataan fakhwaanakum walaalihiin weeyaan wallahu alla weynana yaclam wuxuu ogsoon yahay almufsida qofka wax hallayna min almuslix qofka wax wanaajina waa ka garana weyaan oo xoolihii haddii aad ugu darta inaad xoolihii ay isceliyaan oo ay isku faa'iidaan oo wax isku noqdaan oo ay mxuua safaradii iyo kharashaadkii iska celiyaan markii laisku dara labada xool laisku dara haddii aad mxua dantaada ay taatahay amaba aad leedahay aniga dee tanna gooni uma dhawri kara kana gooni uma dhawra kara laakiin waxa wey inaan isku dara oon u faa'iideeyey agoonka ayaan raba anna aan faa'iidaysto haddii aad taasayta alla wuu jeedaa ninka muslixa wuu arkaya qofku xallayna oo xoolahooda inuu ku cuno ood waxaweyan biil ka dhigta oo talka ku baabaasada rabana ilahi wuu garanaya subxana wa tacaala wallahu yaclamu almufsida min almuslix ilahay qofka wax fasaadina wuu ka yaqaanaa kon mxuuha waxallayna weeyaan xadiid kun lix boqol iyo toban iyo afraad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu can nebi wuxuu ka wariy sal allah slam qaala nabigan wuxuu yidhi ijtanibu war ka fogaaday oo ka dheeraada asabca toddobada almubiqaat ee wax halaagto qaala waxay yidhahdeen ya rasuul allah wamaa hunna kuwa maxay yihiin qaala nabigeen wuxuu yidhi sal sl ashirku wax la wadaajin bilah lala wadaajiye weeyaan wasixru iyo sixirka weeyaan tan labaad iyo qatlu nafsi naf oo la dila alatii naftaasu xarama allahu alla xaaraam yeelay ila bilxaq xaq in lagu dila mooyane wa aklu riba ribada in la cuna ayadna todobada waxalaagta ay ka mid tahay wa aklu maalyatiimi agoonka maalkiisa oo la cunana ayadna todobada muxuuah muubiqaadka ay ka mid tahay weyaan waxaa ka mid oo dusha la joodiya yowma zaxfi maalinta laiska hortaga oo muminiinta iyo mxuu ah kufaarta iska hortagaan maalinta ay qofki inuu ka cararo safkana ayadana waxay kamid mid tahay waxyaabaha halaaga keena weyaan oo mubiqaadka ah tan u dambayso waqadfu almuxsanaat gabdhaha dhowrsan oo waxa weeyaan farjigooda iyo jirkooda ka ilaaliyey zinada oo lagu tuura zina weyaan oo mxuu ah la yihahda way zinaysatay ama waa almuminaati muminaadka alla rumay subxana watacaala alhaafilaat fuxshigaas iyo zinada iyo xumaanta dhanba hilmaamsan intaas ayada gabdhaha mxua sifaadkaad noocaasla in zine lagu tuura waxaa weeyaan iyadna waxay ka mid todobada shay oo xalaagto shirkigii sixirkii nafti la gooya ribadii oo la cuna maalka yatiimta oo maxalu shaahidka meesha ah iyo maalinta muminiinta iyo khayrkooda ay ka hortagaan maalintaas oo la cararo iyo gabdhaha muxsanaadka ah oo dhowrsan oo muminaadka ah oo fisqiga iyo fawaaxishta hilmaamsan in lagu tuura mxuu ahay zina iyo wix la ah, ayadna waxay ka mid todobadaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha dadka halaaga weeyaan nabigeena uu ka digay yirina in laga fogaado uu amray weeyaan sala allahu aleh ali wasalam baabu taqliidi taxriimi riba ribada xaaraannimadeeda oo la adkeeyo ayuu baab yahay baabu taqliidi taxriimi riba ribada xaaraannimadeeda oo la adkeeyo ayuu u baab baabkan weeyaan laakiin xaaraannimadii lasii adkaynaya qaala allahu tacala wuxuu yidhi aladiina kuwii yakuluuna cunayaan ama ariba ribada cunayaan cunayaan laa yaquumuuna ma istaagaan ilaa kamaa yaquumu siduu u istaaga alladii kii yatakhabatuhu uu dabadabeeyey ashayaanu shayaanku u dabadabeeyey dandaan uu ka dhiga weyaan yatakhabatuhu u dabadabeeyey ashayaanu shayaanka min almasi waali xaggeed ku dabadabeeye weyaan junuun dalika arinkaas bianahum ayaga hasha ay ahaadeen wayaan qaaluu kuwa yidhi kuwa dhahay inama albaycu bayca wuxuu ahaaday milu riba riboo kale u ahaaday weyaan saasay yidhahdeen waaxala allahu allana wuu xalaal yeelay albayca bayca ilahi xalaal buu ka dhigay subxana wa tacaala waxarama wuu xaram yeelay ribadan wuu xaram yeelay waa hadal gooni u on weyaan qaybta horema raacsana inama albaycu milu riba hadalku hadalkaas u ekaado weyaan hadalkan dambarka xugun min rabbina tabaaraka wa tacala waxal allahu alla wuu xalaal yeelay albayca bayc wuu xalaal yeelay waxarama ariba ribadana wuu xaaraam yeelay faman duulkii jaa'ahu uu yimaado mawcidatun wacdi oo min rabbihi rabbigiis xaggiis uu kaga yimaado iyo waana oo fantahaa kadibna ka hara oo ka reebtooma ribadii cunitaankeedii iyo ku dhaqankeedii falahu isaga waxaa u sugnaaday maa salafa wixii hormaray isaga ay u sugnaatay weyaan jaahiliga waxyaabihii tacaamulka iyo dhaqankii ribada oo dhacay markii diinta qofka fahmay kadib wuxuu ka taga hore waxaa weyaan isagaa u sugnaata weyaan wa amruhu xisaabtiisa iyo amarkiisana ila allah alla weyne xaggiisa ay ahaata weyaan waman caada qofkii markaa kadib markuu wax ogaado kadib ku laabto oo ribadii ku laabta fa ulaa'ika kuwa iyaga asxaabu naari naarta asxaabteeda weeyaan hum ayaga fiiha naarta gudaheeda ay khaaliduuna ku waarayaan yamxaqu llahu alla wuu tirtiraa wuu baabi'iyaa ariba ribada ayuu tirtiraa uu baabi'iyaa weeyaan wayurbii wuxuu ziyaadiyaa ood kordhiyaa alsadaqaat sadaqooyinka ilaa qowlihi tacala alla qowlkiisa laga gaara yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alli nabi rumeeyow ittaquu llaha ka baqa wadaruu war iskaga tagay maa baqiya wixii soo haray oo min ariba ribaa iskaga taga weeyaan nacam marka ribada waa kaas qof waalana lagu tilmaamay qof shayطaan uu ka adkaada lagu tilmaamay waxaa lagu tilmaamay waxaa weeyaan qof aad u liidan lidaalika dadka cunana waxyaabaha ay daliishadaan waxaa ka mid ah gaalada muxuu ahaa inay yidhaahdaan beyca iyo ribada waa isku nooc kalama duuna ilahay xugumuu soo deji wuxuu leey subxana wa tacaala ilahay xalaal buu ka dhigay beeca ribadana waa xaaraan qofkii marka ilaahay xaggiisa uu wacdi iyo digniin ay ugu timaado oo kadibna ka reebtooma ribadii iyo ku dhaqankeedii wixii u hormaray ayuu leeyahay amarkiisa iyo xisaabtiisana ilahay agtiisay taalla subxana wa tacala inuu iska cafiyana u badi weeyaan laakiin qofka ku laabta markuu ilaahay xaggiis wacdi ugu yimid oo diintii ay soo degtay oo diintii u ogaaday kadib ku laabto kuwa iyaga waa asxaabu naar weeyaan naartan waa ku waarayaan weliba cuquubo kale ayaa intaa loo sii raaciyo ilah wuxuu le subxaana wa tacaala yamxaqu allaahu riba ribadii alla wuu baabiyaa wuu tirtiraa weeyaan wayurbi sadaqaat sadaqooyinkana wuu kordhiyaa marka lidaalika qofka ribada cuna aakhirkiisa dhaqaala xumi iyo dhibaato ayuu muxuu ahaa ku dambeeyaa ilaa qowlka alla uu ka gaara subxaana wa tacaala war muminiintiyay ahlu iimaanow alla ka baqa subxaana wa tacaala alla kabaqitaankana waxay idiin keenaysaa inaad ka fogaataan ood ka carartaan wax alla wixii ribo oo soo haray inaad ka dheeraataan weeyaan marka ribada waa wax aad u dhib badan beryahanna sumado kala iyo shaarar kala iyo qamiisyo kale inugu soo gashay oo waxaa weeyaan waxyaaba magacyo badan baa loo sameeyey marka aad qofka iskaga ilaaliyo ayaa loo baahan weeyaan wa alaxaadiiu axaadiitu miyaa fa kaiiratun bay u tiro badan yihiin fi saxiixi waana saxiixay ku taallaa weyaan saxi bukhari muslim bay ku taallaa fa hiy mashhuuratun aad baa loo yaqaana wa minha waxaa ka mid xadiidu abi hurayra xadiidka abu hurayra asaabiq noo hormaray fi baabi qablahu baabkan baabka hore inooga soo hormaraa ka mid weyaan kun lix boqol iyo toban iyo shanaad wacan mascuudin waxaa abdullah bn mascuud radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi lacana rasullah rasulka alle wuu riba qofka ribada cuna wuu nacladay wa mukilahu qofka ribada dadka cunsiiyana ama qofka cunsiyana wuu lacnaday weyaan oo qofka ribada cuna iyo qofka ribada bixiyo oo muxuu muraabiga ah labadaba nabigan wuu nacladay sal slam rawahu muslim zaada tirmidiyu imaam tirmidi wuxuu ku kordhiyey waayruhu washaahidayhi labada markhaatida ka ah iyo kaatibahu qofka mxuu ahaa karhaaniga iyo qoraaga u ah intaba waa la nacladay weyaan saasuu nabigeenna nacladay qofka ribada cuna qofka cunsiya qofka markhaatida ka ah qofka karhaaniga iyo qoraaga ka ah intaba nabigu u nacladay sal allahu aleh ali wslm lidalika qofka meelaha ribada lagu haya inuu ka fogaado iyo bunuugteeda ayaa loo baahan ya baabu taxriimi ribaa ribada xaaraanimada ayuu u baab yahay baabu taxriimi ariya ah, cafwan baabu taxriimi riya istutuska iyo ha lagaa maqlo iyo ha lagaa sheego xaaraannimadeeda ayuu baabkan u baab yahay weeyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi wamaa umiruu lama farin muminiintii ila liyacbuduu inay caabudaan allah alla weyne mukhlisiina ayagoo u baraxtira lahu alla addiina cibaadada xunafaa xaaliyin xaal ay yihiin kuwa xaqa usoo leexan oo kasoo soo qallocsan oo ka soo leexan baailka weeyaan wa qaala tacala wuxuu yidhi laa tubtiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiina bilmanni abaalsheegasho iyo waladaa dhibaato ha ku burinina weeyaan kaladii kii oo kale yunfiqu bixiya maalahu maalkiisa riyaaa annaas riyaaa annaas dadka istutuskooda u bixiyey oo kale ha noqonani weeyaan qofka marka in aad waxaa weyaan maalkiisa ku burburinin saasaan u yeelay waxaasaan u qabtay saasaan yeelay ku dhibaatay saasoo kumaanan aanan siinin soo tii berigii saa ayayd maahan qofka inuusaa yidhahdo wax loo baahan yah maan weyaan maxaa yeele waxaa ku bura sadaqaadka iyo ku bura waxaad qofkan la too noqonaya qofka maalkiisa u bixiyo istutus iyo ha lagaa sheego iyo ha lagaa maqlo weeyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi markuu ka hadlaya munaafiqiintii yuraa'uuna annaas dadka istutusayaan walaa yadkuruuna ma xusaan allaha la weyne ilaa qaliilan in yar mooyan alla ma xusaan weeyaan xadiidka kun lix boqol toban iyo lixaad وcan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxu yhi abu hurayra samictu waxaan ka maqlay rasul rsulka all sala allah alيه ali waslem yaquulu rasuulkeenola qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi ana anigoo macbudulxaqa akhna shurakaa'i kuwa shurakada ah kan ugu qanisan ayaan ahay can ishirki xagga shirkiga shirki ahaan marka shirki la yidhaahdo qof wax lala wadaajiyo kan uga deeqtoomitaan badan oo shirki kaga maarmitaan badan ayaan ahay weeyaan dadka marka wax oo laba qof wax isku darsadaan qofka shirkada qofka kale wuu u baahan yahay iyo wixii laisku lahay waa u baahan yahay laakiin aniga rabulciza haddii ana iyo rabbi ilahi wa tacaala wax laisku leeyahay qofka ugu deeqdoomitaankabaddeeqdoomitaankabaddeeqdoomitaankabaddan badan oonan u baahnayn ayaan ahay iyu rabbi ilahi wa tacaala ana aniga aqna shurakaa'i kuwa shurakada kan ugu deeqdoomitaanka badan ayaan ahay can shirki wax laisku yeesho oo laisku lahaado weeyaan man camila qofka camal fala camalan camal oo ashraka uu la wadaajiya fiihi camalkaas dhexdiisa macii ani maciga hayri ani hayrkay taraktuhu waan iskaga tegaya wa shirkahu shirkigiisii waa iskaga tegay weeyaan rawaahu muslim qofka marba haddii camal alla imaado salaad soon sadaqa cilmi wamaa ilaa daalika kadibna uu alla wax la wadaajiyo allah subxana wa tacala uma baahna u iskaga tegi asaga iyo wixii xadiidka kun lix boqol tobaniyo toddobaad canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala anhu qal wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuula rasuulka all sala allah alay slam yaquul isagoo leh ina awala annaasi dadka kuwa ugu horeeya oo yuqdaa la xukuma yowma alqiyaamati maalinta qiyaama calayhi dushiisa la xukuma rajulun waa nin ninkaasoo istushida shahiiday amaba jidka alle lagu dilay weeyaan fa utiya bihi fa utiya waa la keena bihi isaga oo rabbiyaa loo keena fa markaasuu xasuusinaya rabbi nicamahu nicmooyinkiisu xasuusinaya oo facarafaha kadibna uu xasuusanaya waa la qirsiinaya wax fulaan soo ma ahayn soo nicmo fulaan kuma aanan gelin soo muslim kaamaanan dhigin soo owlaad kuma aanan siinin soo diintii alla kumaanan furin nicmooyinkii soo qur-aanka kumaan xambaarsiinin haakada nicmooyinka alla subxaana watacaala ilahay uu siiyey caafimaad kumaanan siinin caqli kumaanan siinin nicmooyinkia marka la xasuusinaya kadibna facarafaha wuu xasuusanaya wuu garanaya wuu qiraya weyaan qaaakadabniye rabbi wuxuu yidhi famaa camilta fiiha maxaad ku samaysay wanaaggaas aan kuu qabtay maxaad ku samaysay weyaan qaal wuxuu yidhi qaataltu fiika qaataltu waan dagaalamay fiika adiga darta ayaan u dagaalamay xata stushitu ilaa aan ka shahiida weyaan oo liga shahiidiyo qaala wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay walaakinaka adiga qaatalta waxaad u dagaalantay lian yuqaala in lagu yidhaahdo jariiun waa nin dhiiran waa nin geesi baa lagu yidhi hadalka sagana waa ku hormara weyaan uma intaa kadib umira bihi waa la farayaa umira waa la farayaa bihi isaga amar baa mxuu aha isaga in la qabto oo mxuuah la kaxeeya ayuu rabbi farayaa subxaana wa tacaala fa suxiba kadibna waa loogu jiidaya oo lagu mxuu ahaa wilwilinaya calaa wajhi wejigiisa ayaa loo jiidaya weyaan fa suxiba waxaa lagu loo jiidaya calaa wajhi wajwajiga loo jiidaya xataa ulqiya fi nnaari ilaa naarta mxuu ahaa looga tuura ama looga tuuray weyaan kan labaadna warajula waa ninoo tacalama barta alcilm cilmiga bartay ow callamahu dadka bara weyaan cilmiga ayuu bartay dadka ayuu baray wa qara'a alqur'aana qur-aanka ayuu mxuua xifdiyey oo qur iyo allah subxana watacala ayuu bartay fa utiya bihi asna waa la keenay facarafahu alla wuxuu xasuusiyey nicamahu nicmooyinkiisa facarafahu u gartay weyaan qala wuxuu yidhi famaa camilta fiiha maxaad nicmooyinkaas tirada badan ku samaysa weyaan qala wuxu yidhi tacallamtu alcilma cilmiga ayaan bartay wa callamtu dadka ayaan baray weyaan wa qara'tu waan akhriyi fiika adiga darta ayaan alqur'aan qur akhri weyaan qaal wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay walaakinaka adiga tacalamta waad barat cilmigii liyuqaala in lagu yidhaahdo caalimun waa caalim waqara'ta alqur'aana qur-aankan waad akhrisood xifdisay liyuqaala in lagu yidhahdo qaari'un waa qof qaari qur-aan weeyaan faqad qiila warkii asagana waa laguu soo yidhi intii aad rabtay waa laguu sameeyey caalim in lagu yidhahd rabtay caalim adduunka laguu soo yidhi qaari in lagu yidhahd rabtay adduunkana qaariyaa lagugu soo yidhi marka wixii aad rabtay adduunkaad ku heshay weeyaan uma intaa kadib ciyaada bilah umira bihi waa la faraya fauiba waa lagu jiidaya calaa wajhi waji wejigiisa loo jiidaya xataa ulqiya ilaa mxu lagu tuura fi naar naarta lagu tuura weyaan warajula ninka saddexaadna waa nin kale wasaca allahu calayhi ilahay uu mxua u waasiciy xagga risiqa oo maal ilahay uu sii weyaan wasaca allahu la waasici caleyhi dushiisa oo acaahu uu siiyey min asnaafi ilmaali maalka noocyaalkiisa uu siiyey alla loo keenaya facarafahu alla wuxuu xasuusinayaa nicamahu nicmooyinkiisa facarafahu wuu xasuusanaya weyaan uu garanaya qaala wuxuu yidhi famaa camilta fiiha maxaad ku samaysay oo xoolihii iyo nicmadii iyo khayrkii aan ku siiyey maxaad ku qabsatay oo wanaagood kula timaaday weyaan qaala wuxuu yidhi maa taragtuka ma aanan tegin fii sabiilin jid oo tuxibu aad jeceshaha an yunfaqa in lagu nafaqeeyo fiiha jidka asaga mxuuaha dhexdeeda ilaa haddii uu jira miya anfaqtu fiiha waan ku nafaqeey weyaan laka adi darta ayaan meel walba oo khayr masaakiin qof xanuunsan wamaa ilaa dalika baab abwaabta khayrka kamid ma jira ilaa waan ku bixi ayuu leeyahay weyaan darta ayaanu yeelay qaala wuxuu yidhi rabbigan subxana wa tacala kadabta been baad sheegtay walaakinaka adiga facalta waxaad u fashay arrinka asaga le yuqaal la yihahda huwa ninkaanaytu jawaadun waa nin deeqsi ah faqad qiila deeqsina lagu soo yidhi waa lagu soo ammaanay intii aad rabto waad hesha weyaan uma intaa kadib umira bihi waa la faraya fasuxiba waxaa lagu jiidaya calaa wajhi waji wajigiisa uma ulqiya waa lagu tuuraya fi naari baa lagu tuuraya rawahu muslim jariun bifatxi aljiimi wakasri ra raad oo la hoos dhaba bilmaddi ay shujaacun waa qof geesi ah xaadiqun weliba aad muxuu aha u dhiifan weyaan oo firfircoon xadiidka kun lix boqol iyo toban iyo sideedaad somaanankaankaas xadiid kun lix boqol toban iyo sideedaad an muxamed ibni zaydin waxaa la wari min cabdillaahi ibni cumar radia allahu tacala canhuma ana naasan dadba qaalu waxay yidhahdeen lahu isaga waxay ku yidhaahdeen ina anaga nadkhulu waan u galnaa calaa salaatiinina madaxdanagaan u galnaa fanaquulu lahum waxaan u idhahnaa bikhilaafi maa natakalamu waxaan ku hadlayna idaa kharajnaa markaan ka baxna min cindihim agtooda salaadiintaan u galna markii aan ka baxno oon ka soo tagna waxaan sheegayna iyo markaan la joogno waxaan sheegayna waa kala duwan yihiin qaala wuxuu yidhi ibnu cumar radi allahu tacala canhuma kunnaa waxaan aheennay nacudu kuwa tiriya haada arrinka asaga iyo ficilka aad samaynaysaan nifaaqan munaafiqnimo calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtiga nabiga iyo zamanka nabiga munaafiqnimo ayaan ku tiran jirnay weyaan arrinta ayada ah in markii suldaanka madaxda loo galo la ammaana wax walba wanaag lagu sheega marka laga soo baxaana la yidhahdo wa wax khariban wa oo nin fiican maahan munaafiqnimo ayaan mxuu ahay ku tiran jirnay ayuu leey radi allahu tacala arda kadalik waxaa la mid ah qofka ad inaad la kulanta qof kastoo muslim aad la kulanta markii aad la kulanta aad kadibna aad ammaanto ood wanaag ka sheegto ood khayr ka sheegto wamaa ilaa arinta ayada marka arrin wanaagsan maaha laakiin waxaa ishkaal mararka qaar imaan kara in nabigeena sala allahu calayh waali wasalam inuu nin u yimid markuu ninkii soo socday ayaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay slam bisa akhulcashiira walaal lala mucaasharooda oo lala dhaqma kana ugu xumaan badnaaday ayuu nabig yidhi sala allah alay slam kadibna markuu nabiga u yimid calayhi salaat salaam hasha wabasha nabiga wejiga u furfuray aad buu muxuuha u soo dhoweeyey wuu la qoslay wixii u baahnaa iigu qabtay kadibna nabiga waa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam arrintaa maxaa u samaysay markii aad qofka imaanaya waxbaad ka sheegtay markii dambena waxaa weeyaan waad ficilkii aad samaysay iyo muxuua qowlkaadii hore isma lahan markaasaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay ali wasalam dadka waxaa ugu shar badan ugu dhib badan dadka lagaga taga oo lagaga cara itiqaaca fuxshihi aw sharihi qofka in lagaga taga warka waa naafil agaadayna waxad waa wax kharibani aan muxuu ahaay hanoo geynin waxaad rabtaa waxaa wey in saas aan noqdo riwaayo kalena waxay ahayd goormadii ogaatay inaana muxuu ahaa faaxish qof afxuma iyo afdhoohalnimo lagu yaqaano goormaad iga ogaatay xaaladda ayada marka waxay ahayd waa dad xun oo liidan oo aad u xun haddii la yidhahdo waad xuntihiinna xumaantii aanan qaadanaynin in ummaddii marka looga digo ayay asalka ahayd oo taxdiir ay ahayd iyo xumaantoodii a looga digaayay tan dambana cishradii iyo dabci wanaag uu nabiga laha calayhi salatu salaam ayuu kula dhaqday weyaan marka farqiga waxaa weeyaan arinta ayadana marka diin ahaan ayuu nabiga u galay calayhi salaatu salaam ee ma ahayn in qofkan u dhawaawo oo u sheekeey oo xogaho ka yara daadso wamaa ilaa daalika kadibna markaa xagga tagtana kusoo kala firay waa wax ka sheeg ma ahayn weyaan wax nafci ood ka rabin nabiga calai slat slam ma jirin bal xaqiiqada ayuu sheegaayey iyo siday arrinta tahay dhanna wuxuu ka sheegaya xukunka sharcigaha dhanna waxaa weyaan dhaqankiisa wanaagsanaa wa inaka la khuluqin cadiimin ayuu nabiga dabaqay sal allahu aleh wasalam nacam wacan jundub waxaa laga wariyey bn cabdilaahi bni sufyaana radia allahu canhu qala wuxuu yidhi qaala nabiy nabig wuxuu yidhi sal l slem man samaca qofkii ismaqashiya dadka samaca allaahu bihi ilaahay baa ceebihiisa maalinta qiyaamo khalaa'iqda maqashiyo oo bannaanka soo dhiga weeyaan waman yuraa'ii qofka istutusa yuraa'i illaahu ilaahay baa muxuu ahaa bannaanka soo dhiga oo tusiya dadka bihi isaga maalinta qiyaamo oo ceebihiisii iyo fadaaixdiisii ayuu ilaahay bannaanka soo dhigaa subxana wa tacala marka qofka inuu muraa'aadka iyo tasmiica iska dhowra ayuu nabigeenna sala allahu alay waslem nagu boorinaya muttafaqun calayh rawaahu muslim rawaahu muslim ayda min riwaayati ibni cabaasin riwaayadan waa riwaayada jundub muslim wuxuu ka wariyey min riwaayati ibni cabaas samaca hadalkan da marka imaam nawowi askale caleyh raxmat ullah samaca bitashdiidi lmiimi miinta oo la shida wa macnaahu ashhara soo banaandhigay camalahu camalkiisa linaas u soo banaandhigay riyaaan istutus iyo halagaa sheega iyo halagaa maqla weeyaan samaca allaahu bihi ay fadaxahu ilahay baa fadaxay yowma alqiyamati maalinta qiyaama wamacnaa ra'a ay man adhara qofkii bannaanka usoo dhigay linaasi dadka alcamala saalix camalka wanaagsan liyacduma inuu weynaado ood ku qiima yeesho cindahum agtooda usoo bandhiga ra'a allaahu bihi ay adhara wuxuu alla bannaanka soo dhiga sariiratahu waxyaabay u qarsoona ayuu bannaanka soo dhigaa oo xuxuma calaa ru'uusi alkhalaa'iqi khalqiga muxuu ahay bartamahooda iyo dhexdooda iyo madaxooda ayaa muxuu ah la soo bandhigaa ood alla subxana watacala ku fadaaxayaa weeyaan qofka hadda intaan hadda masjidka fadhido in ceebihiis lagu sheega aad ba u dhibaysa in xaafadda isli inta joogta loo sheega ka warrama in idaacadda staf inta la sheega ka warrama universal iyo kuwan muxuu aha dibadda ah oo muxuu gobollada eh, ama meel kastoo adduunka ah taga haddii laga sheegay bal ka warrama aljaiir haddii laga sheeg ka warrama qofka ceebahiisa qofkuu dhibsanaya bal ka warrama maalintuu rabbi subxana wa tacala nabi aadam khalqay ilaa qiyaamada ay ka dhacda khalqigii o dhan halkaa wada jooga markaasaa kadibna halkaas lagu ceebayn oo laleeyahay waxaa weeya maalinta uu mxuu ahaa qaangaaray ood mukalaf noqday ilaa uu ka dhimanaya ceebihiisiya bannaanka lasoo qubi bannaanka lasoo dhiga ummadda dhan la wada tusi yaa lahaa min caar ciyaadan billah marka qofka muraa'aadka iyo istutuska iyo halagaa sheega halagaa maqlada sida uu cadowga ula jihada ula jihaado weyaan waa arrin khatara oo aad u dhib badan xadiidku lix boqol iyo labaatanaad وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وxu أبو هريرة قال رsuل رsulka وxu yhi صل سلم من تacلمa qofkii barta cilman cilma cilmi barta oo mima ka mida yubتغى lagu dalba cilmiga isaga bihi isaga wجه الlah wejiga alle laa yatacalamu uusan u baranayn ilaa liyusiiba inuu helo bihi cilmiga isaga caraضan qayb iyo dheef oo min adunya addunyada ka mid ah lam yجid ma hela carfa الjanة jannada carafteeda ma helay yowma alqiyamati maalinta qiyaamo yacni riixa waa udageeda weyaan rawahu abu daawuud biisnaadin saxiixin walxadiidu fi lbaabi kaiirat mashhuura xadidka waa xadid saxiix weeyaan diinta ama cilmiga waa laba qaybood cilmi adduunya oy ka mid tahay isaabi xisaabihii oy ka mid tahay eh, dhakhtarnimadii oy ka mid tahay injineernimadii iyo wix la midkaa culumtan macaariftan adduunka waa cilmi cilmina waxaa weeyaan waa cilmiga aakhara oo qur-aankii iyo sunada nabiga iyo shareicadii cilmigaas marka wejiga alla lagu doonaa sidiisaba dalabkiisa bixintiisa ku camalfalkiisa difaaciisa ugu yeeritaanka dadka looga yeeraa intaasoo dhan wejiga alla lagu raadiya wa ka laguma raadiya weyaan qofka marka cilmiga harciga cilmiga addunyada taban qofka dhakhtarnimu barana si dhaqaalo u hel ummadan u anfacdhib ma lahan haddii laakiin niyada aad wanaagsada kasii wanaag badan oo laba ajir heli ajir adduunya mid aakhiraba u heli marka haddii marka qofkaas cilmigaas ilaahay wejigiisa lagu dalbaayey oo lagu raadsanayey uu adduunye ku raadsado oo u dalba shahaado ku qaado oo ku shaqayso oo halkaa ku mar hadii sheekada halkaas ay noqoto qofka asaga nabigeena wuxuu caday sala allahu caleyh waali wasalam inuusan jannada carafkeeda helaynin inuusan udageeda jannada helaynin waa arrin khatar weyaan inuu gala iska badaayay hadduu udageeda helin muxuu ah ma marka arrimaha iyaga waa in aad looga digtoonaada weyaan oo qofka cilmigaas sharciga markuu gala uu ka dhigto wajh allahi caza wajal huwa almubtaqa wejiga alle wuxuu raadinaa ood wakhtiga muxuu u bixinaa ood juhdiga u bixinaa inuu noqdo weeyaan baabu maa yutawahamu baabu maa shay ayuu u baab yahay yutawahamu la maleeyo oo qofka u malayso annahu isaga riyaaun inuu istutus yahay walaysa aanan ahayna wa isagana riyaaan istutus aanan ahayn waxaad halkan ku caddaynaya imaamka cali raxmat ullahi maadaama riyaaga iyo sumcadii iyo wixii noogala soo digay oo khatarteedan la sheeyaalo iyo waxyaabo laga yaabo qofki inuu u arka inay yihiin stutus iyo halagaa maqla inay yihiin ad u arka laga yaaba aanan ahayn arrintaasuu imaamka cadayna caleyh raxmat xadiid kun lix boqol iyo kow iyo labaatanaad wa can abi darin radi allahu tacala anhu qal wuxu abi dar qiila waxaa la yidhi lirasuli waxaa loo yidhi sala allahu alay waslem ara'ayta nabi allow ka warran alrajula nin ka warran oo yacmalu shaqeeyo alcamala camal qabta weeyaan oo min alkhayri khayra qabta camal khayraad qabta sadaquu la baxa cibaad la yimaadaa dad buu caawiyaa wamaa ilaa dalik khayru samay amaba waa iska cibaadaystaaba salawaadki wii iska tukadaa oo qof ahlu cibaado weeyaan yacmalu wuxuu camal falaa alcamala camal oo min alkhayri khayr ka mid a ah. wayaxmaduhu waxaa ku mahadiya marka oo ku ammaana annaasu dadka ayaa ku ammaana calayhi calaa hada alkhayr khayrkaad u sameeyey aa lagu ammaanaa weyaan qaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam saxaabigu markuu weydiina wuxuu kala jeedo arrinta iyada camalkiisa wax qaala nabigan wuxuu yidhi sal allahu alay ali slm tilka taasaytu ammaanta ayadaa caajilu bushra almumini qofka muminka ah bishaaradiisa ood alla u soo weeyaan bishaaradii iyo khayrkii aakhare uu rabbi siin lahay subxana wa tacaala qayb ka mid oo loo soo dedeji weeyaan oo wax dhibaato ay leedahay ma lahan weyan rawahu muslim lakiin waxaa muhiim ah inuu asaga ilaashado qalbigiisa bini aadanka haddii ay walow ijtamacuu walow ijtamacuu waa soo marteen waadna taqaanaan haddii ay kulmaan dhammaantood inay ku ammaanaan waxba kama kuma tarayaan aadna ahayn haddii ay kulmaan inay kucayaan waxba kaama qaadayaan kadalika nafciga la mid ah, walow ijtamacuu calaa an yanfacuuka lam yanfacuuka ila bishayin wakadalika calaa an yandaruuka lam yandaruuka ila bishayin marka wax alla wuxuu rabbi subxana wa tacala kugu qadaran bay kugu anfacayaan wuxuu alla kugu qadaran bay kugu dhibayaan wax kale kuma qaban karaan marka qofka haddii marba la ammaano oo la yihahdo maa sha allah aalib cilmi weyaan waa qof cibaado badan waa qof sadaqo badan waa qof diinta alla uqiiro badan waa qof sunnada abaqa wamaa ilaa dalika wax iyaga waxaad ka soo qaadaa weligeed inaan la sheegin inay qaamuuskaada weligeed soo gelin maxaa yeelay nabigeena sal allahu alay ali slm waa dadka dadka ammaano inuu nabiga yidhi dabarkaad ka jebisay calayhi salatu slam waa tii uu diiday dadka wejiga in lagu ammaano weyaan maxaa yeelay bini aadamka qalbigiis waa daciif waxaa laga yaabaa waxaas inaad santaag iyo dadkan kala duwan yihiin basharkaa kala duwan qof haddii kun jeer la ammaano waa iska sidiisii isbedel ma lahan tawaaduci oo isudhigi waxaa weeye naftiisa uu sii ogaado alla uu ku mahadiyo wanaaggaas carabka qofka walaalka muslimka ka dhawaajiyey ayaa usii kordhi qofna hal kelima oo nio nin fiican baa tahayoo saasaa tahayoo eh, intaasa waxaa weyaan laga yaabo inay kibir iyo naarkuriditaan dhibaato keento weyaan marka qofka haddii marka la ammaano waa inuu marka qalbigiisa ogaado wuxuu yahay inuu ogaado ya lidaalika waxaa weya eh, raggii salafka ahaa markii la ammaano waxay dhihi jireen haddii ay waxaa weeyaan ogaan lahaayeen sirtanaga iyo wii anig ii hoosay haddii ogaan lahaayeen salaam xataa igama ay qaadeen weyaan walow calimuu qabiixa sariiratii la aba salaama calaya man yalqaanii haddii mxua xumaanta igu jirto ood ilaahay subxana watacaala ii asturay haddii ay ogaan lahaayeen salaam xataa igama ay qaadeen ayuu leeyahay marka qofka inuu mxuu ahaa saas laftiisa la socdo oo hataa haddii la ammaano ammaantaas ay kusii bixiso inuu cibaadada sii badiyo inuu naftiisa ogaado inuu mxuu ahaa eh, ku kadsoomin ayaa loo baahanya weyaan xadiidka ama baabu taxriimi اnadar baabu taxriimi اnadar fiiri xaaraannimadeed ayuu u baab yahay ila almar'ati haweeney la fiiri alajnabiyati ajnabiga ah iwalmradi canuga aan garka lahayn alxasani ee quruxda badan in la fiiriyo xaaraannimadeed ayuu u baab yahay ligayri xaajatin xaaje masaladan masalada koobaad waa dumarka in la fiiriyo taas dhib annaga naguma hays waa waxa la wada yaqaan laakiin amrad in la fiiriyo qofka garka lahayn in la fiiriyo dad soomaalida hadda waxa ayaga aad uguma dhadhacay waad garanaysaan soomaalida maxaa yeelay dhaqankooda waxaa weeyaan nin ragga in shahwo qof uu fiiriyo wax ku soo dhaca qaamuuskooda ama soo geli karaba maba ahama xaqiiqatan lidalika cumar bn khataab radi allahu tacala anu arda ayaa wuxuu leeyahay hadduusan rabbi ku sheegin subxaana wa tacala qur-aanka kariimka ah liwaat qowmu luut hadduusan ku sheegin weligay ma rumeeyeen yidhi inaad nin rag ay ka dhacayso abadan laakiin adduunka fitrada waa isrogtay dhaqanka soomaaliyeed kolley waa taqaanaan somalida waxa laga sheegi jiray qaar is muxuu ahaa isdooxay eh, oo inta maqlay khaniis iyo wax nocaas inta maqlay kadibna waxaa weyaan khaniiska muxuu yaha wax noocaas oo rag rag wax isu doonana markaasuu yidhi meel rag lagu yeelaa kuma noolaanaya <laughs> galdooxay ayaa la sheegi jiray waxaan kala jeedaa marka masaladan hala yaabina ummado ayaa ku fidnaysan ummado reer galbeedka waxaas bas maahan xataa carabta qayb ka mid oo badan oo ku fidnaysan waad garanaysaan mxuu ahaa nimankii qowmi luut haaulaai banaati huna ataru lakum hadduu alla anaga naga caafiyey kitaabka maxaa looga qora hadhihina ummada ayaa ku ibtilaysan oo ku imtixaaman laakiin ummadda soomaaliyeed ilahay baan ku mahadina subxana wa tacala xataa qofka madaxiis kuma soo dhacays nacam baabu taxriimi nadari fiiro la fiiriyo xaaraanimada ayuu baab yahay ila almar'ati haweeney alajnabiyati ajnabiga iyo almradi canuga muxuu ah aanan lahayn garka alxasani ee quruxda badan weeyaan liayri xaajatin dan liayri xaajatin xaaja la-aanteed sharciyatin oo tusaaleaan hadda haweenayda haddii qofka inuu ku markaati kaco uu fiirana dhib ma haddii aad muxuu ahaa qofka inuu guursado guur ahaan undur ilayha uu fiirana dhib ma haddii dhakhtar uu yahay oo waxaa weyaan uu daweyna dhib ma laakiin in muxuaha saawo lasoo hor fadhiisto oo la sheekeeyo oo waxaa weyaan la wada qaxweeyo oo waa imtixaanka yeellay ka mid tahay nin akhyaara oo wanaag ku ogeyd aad arkaysa isagoo maqaaxadinta fadhiistay haweeney ajnabi ama nin kala qaba amaba aanba la qabin isagana mxuu aan ah, xaaskiisa ahayn walaashiin ahayn mxu gabadhiisan ahayn hooyadiin ahayn u sheekayn oo caadi ay u tahay ad arkaysaan ood la yaabaysaa marka subxaan allah qaala allahu tacala wuxuu yidhi qul waxau tirahdaa nabi allow lilmuminiina muminiinta yaqaduu ha absaarahum min absaarihim indhahooda ha weeyaan oo xumaantayayna ku fiirinin xadiidka qaala tacala wuxuu yidhi ina samca maqalka iyo albasara aragga qalbiga kullu ulaaika kuwaas idaylkood i dhammaantood wuxuu ahaaday canhu xaggiisa mas mid wax laiska weydiiye weyaan oo qalbigii waxaad ku muxuu ahay qabatay ishii waxaad ku fiirisay dhagtii waxaad ku maqashay intaba waxaa weeya maalinta qiyama laisweydiin doona wa qaala tacala alla wuxuu yidhi yaclamu rabbi wuxuu yahay khaainata alacyuni isha muxuu ahay khiyaamada samaynayso rabbi uu yahay weyaan iyo wamaa tukhfi suduur iyo qalbiga wixii ay qaranayso iyo laababka waxay qaran iyo xabadyada waxay qaranan weyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi ina rabbaka rabbiga waxaa weeyaan ku jira muraaqaba iyo eegitaan iyo mxuu ah, tooghayn weyaan xadiid kun lix boqol oo maxaa yeele qofkaad u xumaan sameeya ood ilaahay subxana watacaala aad ku astura ama alla subxana watacala cuquubadiisa uu kugu dadejinin ha u malaynin rabbi subxana watacala inuu ku hilmaamsan yahay ha u malayn rabbi subxana watacala inuusan kuu jeedin rabbi subxana watacala meel buu kula sugaya weyaan xadiidku lix boqol iyo laba iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu can nebi wuxuu ka wari sal slam qal nabigan wuxuu yidhi kutiba waxaa lagu qoray cala bni aadam aadam canugiisa nasiibuhu nasiibkiisa lagu qoray oo min azina zina ah mudrikun wuu haleelaya daalika nasiibka asaga qaybta ayada wuu haleelaya laa maxaalata shaki la'aan weeyaan alcaynaani labada indhood zinaahumaa zinadooda annadaru waa fiirin haddii marba ay xumaan fiiriyaan zina ay ku dhaceen weeyaan waludunaani labada dhagoodna zinaahumaa zinadooda alistimtaac alistimaacu waa dhegaysasho la dhegaysto weyaan oo xumaan la dhegaysto walisaanu carabkana walyadu gacantana zinaha zinadeeda albatshi waa qabasho weyaan wax xaaraan ah ay qabato weyaan salaamta dumarkiia ka mid ah wاrijlu lugtana zinaha zinada alkhuطa waa tallaabaqaadka iyo socodka weeyaan wاlqalbu qalbigana yahwa wuu damcaya wayatamanaa wuu tamaninaya wuu doonaya weyaan xumaan inuu sameeyo ayuu damcaya wayusadiqu dalika arrinka asaga waxaa rumeeya alfarju farjiga ayaa rumeeya weyaan aw yukadibu ama farjiga ayaa beenteeyo oo arinta ayada ka hor istaaga weya mutafaqu caleyh wa hada lafdu muslim wa fii riwayat اlbukhari mukhtasara wa riwaayat اlbukhaariy buhaari riwaayadiisana mukhtasaratun waa mid gaaban weeyaan marka qofka bini aadamka ah oo ibni aadam zina sidiisabu ku dhacaya ishii way zinaysani zinadiina waa fiiridii dhagti way zinaysani waa maqalkii carabkii wuu zinaysanaa waa dhawaaqii iyo hadalkii gacantii way zinaysani waa qabashadii lugtii way zinaysani waa socodkii qalbigiina waad garanaysaan saasuu mxuu ahaa yataqallab maru intuu dhacaya waxbuu damcaya war meeshaan maku dhacda xumaantan iska daysa wamaa ilaa daalika laakiin dhammaan waxaas waxaa rumaynaya oo waxa weeyaan hogaanka u haya farjigii haddii farjiga uu yeela marka ood baabka ku dhaca bela dhacday marka haddii farjiga uu diidana markaas waxaa weyaan tan kale way ka fududahay weyaan oo culayskaas farjiga ayaa daran tan kale waxaa weyaan waxay ka mid tahay waxyaabaha eh, farjiga uu ka fudud ah, farjiga ka fudud weyaan laakiin waa khatar iyadana khatar wey in lagu naargalahalis loogu jira weyaan xadiidku lix boqol saddex iyo labaatanaad can abi saciidin waxaa laga wariya khudri radi allahu tacala an nebi wuxuu ka wari sal slm qal nabigan wuxuu yidhi iyaakum adinka iyo waxaan idin kala degayaa iwaljuluusa fadhi la fariista fi uruqaat jidadka la fariista waxaan idiin kala digayaa adinka iyo fadhi aad fariistaan jidadka qaala waxay yidhahdeen yaa rasuul lahyow maa lanaa nooma sugnaanin min majaalisina majaalistaannaga nooma sugnaanin iyo meelaha aan fariisan budun maaran aan ka maaranno nooma sugnaanin weyn kama maarmi karno guryahan weyn oo hadda aragteen hoolal kala oo fadhiyada weyn lama jiri jirin hal qol kadibna iyo jidkii unbay yeeshaan jirta weyan wax la ah weliba qol aan aad usii weyneyn oo faamil dhan ay degnaan jireen iyo reer dhan ay degnaan jiray nataxadau fiiha waan ku sheekaysana faqaala rasul lah wuxuu yidhi sal slm faidaa abaytum haddii aad diidaan ila almajlisa inaad fadhiisataan jidadka mooyane faactuu waxaad siisaana ariiqa jidka xaqa xaqiis sii weyaan qalu waxay yidhan wa maxaqu ariiqi jidka xaqiisa muxuu ya rasuul lahi qaala nabigan wuxuu yidhi sal slam qadu lbasari arag oo la laabo iyo wa kafu ladaa dhibka oo la reebo iyo waradu salaam salaamta oo la radiyo wlamru bimacruuf walamru maxaa idiin qoran walamru bilmacruufi wanaagga oo la fara mru aritaan bimacruuf wanag lsfara wanahyu reebitan lska reeb an munkari munkarka lska reeb mutafaqun caleyh intaas haddii aad samaysaan xaqiisa waad siiseen laakiin fadhiga sidiisaba ma wanaag badna siduu nabigeena cadey sal slm jidadka in la fariiso oo meelahaas jirdinooyinkii waxaad arkaysaa dhaqamada qaaroo layaab kala rag bannaanada fariisa sooma arki jirin hadda meelaha istaadiyada iyo meelahaas eh, faamilada degan waxaad arkaysaa dumar inta soo baxaan diracyo soo qaataan kadibna jirdinooyin guryahooda fariistaan oo halkaas fadhiyaan oo muxuua ah, horey gadaa loo mari waa imtixaana weliba xataa xijaabkii soo fududaystay waa imtixaan xadiidkun lix boqol iyo afar iyo labaatanaad can abi alxata waxaa laga wari zayd ibni saalin radi allahu taala an qala wuxuu yihi kuna waxaanayn qucuudan kuwa fadhiyo bilafniyati bannaanada nataxadau fiiha aan ku sheekaysano fajaءa rasul lah baa yimid sal slm faqaama calayna waana dul istaagay nabiga faqala wuxuu yihi maa lakum adinka iyo maxaa idiin sugnaaday u welay majaalisi ascuudaati jidadka iyo bannaanada inaad fadhiistaan iyo adinka maxaa idinka dhexeeya weyaan oo jid fadhiisiga noocan muxuu ahaa ijtanibuu ka fogaada majaalis sucuudaat banaanada iyo jidadka fadhigooda iska ilaaliya weyaan oo ka fogaada faqulnaa waxaan idhi inamaa anaga inamaa in kale ma ahni qacadnaa waan fariisanay liqayri maa basin wax dhibaato oo fariisanay maadaas waa sila ama zaa'id weyaan liayri inamaa qacadnaa waxaan u fariisanay liqayri basin dhiblaan aan u fariisanay weyaan wax dhibaho weyn xumaan ah oan u fariisanay meeshaan ma lahan faqacadnaa waan fariisanay natadaakaru cilmiga muxuu ahaa ku subcinayna oo isxasuusinayna weyaan wanataxadau sheekaysanaynaa qaala wuxuu yidhi nabigan calayi slat slam imaa laa haddii ay maya noqoto arrinta faaduu waxaad bixisaan oo fadhi mooyn wax kale ma jira haddii ay noqoto arrinta oo fadhiga aad doorataan faaduu waxaad gudataan xaqaha jidadka xaqeeda guta ad basr arg oo la laabo warad salaam salaamta oo la radiyo oo qofkii asalaamu alaykum alaykum salam la yihahdo wa xusn kalaami hadal wanagsan oo lagu dhawaaqa intaas la imaada rawahu muslim asucuudaat bidami saadi wlcayn sucu la xadiid kun lix boqol iyo shan iyo labaatanaad wa can jariir waxaa lagu radi allahu tacala anu qala wuxu uhi jariir sa'altu waxaan weydiiyey rasul rasulka ala sal slm can nadari lfaja alfujaaa amaba faja fiirada qafladda ayaan weydiiyey oo hadda sidaad meel u fiirinaysa ama ad u socotay unbaa waxaa horey kaaga soo booday qof haweeney ah oo ajnabi ah wejigeeda kugu soo booday amaba cawradeeda kugu soo booday waa nadar lfaja adi umaad qastin arintaasaa nabiga mxu wa ka weydiiy sal allahu alay ali waslm wuxuu le saaltu rasulah baan weydiiy can nadar ilfaj'a ah. fiirada qafladda ah ama kusoo boodka ah ayaa nabiga wax ka weydiiyey dembigeeda inay banaantay inay banaaneen maxaadii ay dhacdo maxaan samaynaya su-aashaas aa nabiga weydiiy alayh slat slam faqala wuxuu yidhi asrif waxaad leexisaa basaraka araggaada leex marba haddii ay shako kaga dhacdo ka leexa weeyaan ama hoos u jeeso ama midig u jeeso ama bidx u jeeso ama kor aad aday ku taallaa laakiin meesha ayada dibdam ha ku laabanin weeyaan lakal ula wacalayka aaniya tan koobaad waxaa weeyaan laguma haysta lakin tan labaad adiga bad isku riday xadiidkun lix boqol iyo lix iyo labaatanaad wacan umi salamata radi allahu tacala anha qalat waxay tir umu salama kuntu waxaana cinda rasuuli rasuulka lagtiisa an ahay sal l slam wa cindahu nabigu waxaa la joogtay maymunatu maymuna la joogtay labadaba waa xaasaska nabigeena alayh salat slam nacam faaqbala waxaa soo qaabilay oo soo muxuu ahay socday oo yimid um, ibnu ummi maktuum cabdulaahi ibnu ummi maktuum oo muadinka nabigeena sal l slm oo indhoolka ahaa ayaa soo qaabilay oo soo yimid weeyaan wadalika arinka asaga wakhtiga asaga ahna bacdamaa umirna markii nala faray kadib weyaan bilxijaabi xijaabka oo xijaabka uu soo degay weyaan yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaai lmuminiin yudniina calayhina min jalaabiibihinna markii ay soo degta kadib weyaan faqala nabiyu wuxuu yidhi sal slam ixtajibaa minhu cabdulaahi faqulnaa waxaan idhi ya rasuul lahyow alaysa miyuusan ahayn huwa cabdulaahi acmaa mid in loola sooma ahaan weeyaan laa yubsiruna uusan arkayin walaa yacrifuna uusana garanaynin waaba nin indhool waba nagama arka nama garanayo weyaan faqaala nabiyu wuxuu yidhi sal slm nabigeena acam acam yaawaan yaawaan waxaa tihiin cafwan afa cam yaawaan ma kuwa indhoolayaalaad tihiin oo adinka laftirkiina hadii asaga indhoola uu yahay labadiinna laba afa camyawaan laba indhoola miyaa tihiin weyaan oo asaga hadduu indhool yahay adinka ma indhaha ladihiin antuma adiga adinka labadiin antuma adinka weyaan labadiinan alastumay miyaadan ahayn tubsiraanihi kuwa arka oo cabdulaahi u jeeda sooma tihiin sooma rawahu abu daawud iyo xadiidka wariyey watirmidi ayaa wariyey waqaala xadiidun xasan صaxiix xadiidka sanad ahaan laakiin masale ayaa halkan ku jirta masalada waxay tahay qofka ragga ah in uusan qof mxuu ahaa ajnabi fiirinin waa macruuf waana la yaqaanaa culimmada qaar waxay leeyihiin iyaga oo daliishana xadiidkii ummi lmuminiin caaisha radi allahu tacala anhu ardaha ay xabashada ku ciyaari jireen masjidka nabiga calayhi salatu salaam oo nabiga uu yidhi ma inaad fiirisa kadibna nabiga intuu u istaagay ay siday warmaha ugu ciyaarayeen ay daawanaysay waxay u deliishadeen haweenayda ama qofka dumarka ah inay u bannaantahay inay ragga ajaanibta fiiriso ay u deliishadeen weyaan laakiin dadka waxaa ka hoos maray oo ka hoos baxay xadiidkan hadduu xataa uu daciif yahay qowl allahi tabaaraka watacala waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahunna muminaadka waxaad u tirahdaa nabi allow indhahooda ha ilaashadeen oo ha hoos ha u dhigeena oo ha laabeena farjigoodana muxuu xumaan ha ka dhowreyna weyaan raggina waa ti uu rabbi horaan u yidhi waqul lilmuminiina yaquduu min absaarihim yaxfaduu furuujahum amarkii marka labada gruub waa la siiyey marka waxaa weeyaan in laysdhowro oo muxuu aha qofka dumarka ah, haweenayda ah, ragga ajaanibta ayna fiirinin ayaa ayadna loo baahan ya weyaan waa isku mid xadiidku lix boqol iyo toddoba iyo labaatanaad wacan abi saciid radi allahu tacala anna rasul rasulka al sl slam qaal nabigan wuxuu yidhi laa yanduru yuusan fiirin alrajulu ninka ilaa cawrati arajuli qofka cawradiisa ragga ninka kale ragga cawradiisa yuusan eegan weeyaan walaa maratu haweenaydana ilaa cawrati marati haweenayda cawradeedaynan eegin walaa yuftii yuusan u bambixin uusan la mxuuaha yuusan gaarin alrajulu rajulka ila arajuli qofka kale fii awbin waaxidin hal mara yuusan la gelin weyaan oo hal mara oo wax udhexaysa ay jir hal go ama hal macuus ayayna wada gelin ninka iyo ninka kale hal macuus iyo hal go dadka mxuu ahaa aradan oo dharka aanan haysana laga yaaba inay u baahdaan hal buste iyo hal go iyo inay wada taas marka nabigu diiday calayhi salaat slam walaa tufdi yayna gaarin almaratu haweenayd ilmarati fii thawb lwaaxid hal mar ayayna la gelin weeyaan oo ay muxuu wada huwanin amaba ay wada xiranin weyn rawahu muslim maxaa yeele maxduurkii haddaan ka warramayni inuu dhaca waadna garanaysaan hadda belyahan belada dhacday haweeney isqabo laba naagoodoo isqabto iyo laba ninoo isqabta arrinta iyadoo waad in maxaafiisha lagaga khudbeeyo oo hadda xuquuqdooda loo dooda oo madaxweyneyaalka qaar ay u taagan yihiin oo wamaa ilaa dalika waa adduun muxuu madaxa ku socdo lagu hina kor ay jiraan ma karaa qof biniaadam madaxa ku sod weligen miyaad aragteen oo mxuu ahaa gacmo maahan madaxa ku socda madax keligiis xadiid kun lix boqol nacam baabu taxriim alkhulwa alkhalwa baabu taxriimi alkhalwa gooni noqosho xaaraannimadeeda lala gooli noqdo biljnabiyati haweenayda ajnabiga ah, oo qofka ajnabi ka inuu la khaali noqdo oo la gooni noqdo xaaraannimadeeda ayuu baabkan u baabiyowey qaala allahu tacala wuxuu yidhi waidaa sa'altumuuhuna haddii aad wax weydiisataan ood wax weydiisanaysaan mataacan waidaa sa'altumuuhuna haddii aad weydiisanaysaan mataacan alaab iyo wax un dan aad weydiisanaysaan fas'aluhunna weydiista min waraa'i xijaabin xijaab muxuuahay dushiis ka weydiista weeyaan oo iyadoo xijaab iyo xaa'il aad idin dhexeeyo weydiista waxaad weydiisanaysaan weeyaan xadiidkun lix boqol iyo sideed iyo labaatanaad can cuqbata bni caamirin waxaa lagu radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka sal slam qaala rasuulkan wuxuu yidhi iyaakum waxaan idinkaga digaya ood iska dhowrtaan iyo waduhuula gelitaan aad u gashaan cala nisaai haweenkaad u gashaan weyeen nabigaa dhaha calayhi salatu salaam faqaala rajulu nin ba wuxuu yidhi min ansaar ree ansareed ka mid a ah. afa ra'ayta nabi allow bal ka waran alxamwa dumaashiga bal ka waran oo ninka dumaashiga ah inuu u galo muxuu aha xaaskii walaalkiis u qabay amaba adeerkiis u qabay inuu u galo oo guryihi aad ugu muxuu ugu gala bal ka waran qaala nabigeena wuxuu yidhi sal slam alxamu dumaashiga almowtu isagayaa geeri ah weyaan geeri kaleba meesha ma taalo ninka imtixaanka ah oonan la dareemaynin oo qof tuhma uusan jirin oo mxuu ah walaalkiis gurigiisa aada amaba in adeerkiisa aada maxduuraad badanna inay ka dhacdaan khatarta looga yahay isaga weyaan marka qofka in aad u fogaada oo laiska dhowra oo laga dhowro guryaha gale oo dumarka inuu gala laga dhowra loo baahanya ayuu ka mid yahay uu nabig yiri alayh sala rag ugu khatarsan wa alxamu almowtu isaga ayaa geeri ah weyaan alxamu qariibu zawj waa ninka qaraabadiisa iyo qofka u dhoweeyaan ka akhiihi walaalkiisoo kale wabna akhiihi iyo mxuu ahaa walaalkiis wiilkiisoo kale wabna akhiihi walaalkiis wiilkiisoo kale iyo wabna camihi iyo in adeerkiis kuwaasoo kale waa kuwa khatarta ah weeyaan oo nabigeena uu diiday calayhi salat slam inay haweenka u galaan maxaa yeel qof ajnabi haddii gurigan u yimaada oo ummad kale ah oo meesha isagoo laba jeer iyo kulaabana la arko ummaddi dhan waxay leein warkan muxuu ahaa kaarta qaba intuu socdaa ciddaan muxuu ka dooni laakiin haddii ninka walaalkiis iyo in iyo canuga mxu walaalkiis u dhalay iyo haddii ay gurigi kula laabtaan oy uh, habeenay maalin galaan waxba dhibaato ma lahan waa shay caadi ah marka kuwa iyaga waa kuwa khatarta ah oo in laga dhowra qof kale iska dhowra loo bahan ya wayaan dhaqanka soomaaliyeed runtii dhanka asaga ah, waxyaabaha meelaha dulduleelada oo in dib uh, mxuu aha loo sharo u baahan oo dib in loo rebeergaray u baahan ay ka mid tahay dumaashiga waxaa laga yaabaa inuu guriga dhinac ka saaxdaba qolkii inuu mxuu ahaa islaantii halka ay saaxato walaalkii uu qabay isna uu aggaa saado khaasatan tuulooyinka meelahaas waxaa kalooad arkaysaa in hal shua ama hal flat waxaa weyaan uu degan yahay ninkii walaalkiis yurub iska jira halkaasuu jira isna qaybu guriga ka degan yahay wamaa ilaa dalika waa haweenaydii iyo isaga keligiis oo guriga lasoo xirta maxaa dhici markaas oo halis maaha waa khalwadii ti ugu khatarsaneed weyaan arrimahaas marka waxyaabaa u baahan in dib loo farsameeyo oo dib loo qahriyo u baahan weyaan runtii dhaqanka soomaaliyeed oo dhibka badan xadiidka kun lix boqol iyo sagaal iyo labaatanaad wacan ibni cabaas radi allahu tacala anhuma ana rasul rasulka sal slm qaal nabigan wuxuu laa yakhluwanna yuusan la gooni noqonin axadukum midkiin bimra'atin haweeney ilaa maca dii maxramin maxram inuu la jira mooyane muttafaqun calayh maxaa yeele shaydaankiyaa saddexayni shaydaankiyaa waxalayna weeyaan xadiid kun lix boqol iyo soddonaad wacan buraydata xalawi radi allahu tacala anhu qala wuxuu yihi burayda qaala rasul rasulka alle wuxuu yihi sal slem xurmatu nisaai lmujaahidiin dadka mujaahidiinta ah naagahooda iyo xaasaskooda xaaraannimadeeda cala alaqaacidiina kuwa fadhiya oon jihaadka aadin ay xaaraan ka tahay ka xurmati ummahaatihim hooyayaalkood siday xaaraam u yihiin oo kale litotan weyaan ninka jihaadka aada oo jidka alla ku maqan xaaskiisa waxaa weeyaan xaaraannimada in laga dhilaysto waxay la tootahay qof ka dhilaysana qof hooyadiis waxu doonto kale ay la toota weyaan ilan zinadii laftirkeediiya maraatiba zinadii qofka inuu mxuu ahaa ka zinaysto maxaarimta iyo qof mxuu ajnabiyad inuu ka zinaysta waxaa weeyaan xitaa way sii kala wen yihiin ulumaatun bacduhaa fowqa bacdin naarihiia kale daran weyaan iyo mxuu cuquubaadka kale sii daran weyaan nam maa min rajuli nin ma jiro oo min alqaacidiina kuwa fadhiya ka mid a ah, oonan jihaadka aadin oo yakhlufu dib mara rajulu nin ugu dib mara oo min almujaahidiina mujaahidiin ka mida ah fii ahlihi ahlkiisa oo fa yahuunu kadibna khiyaama fiihim ehelka ku khiyaama weyaan oo reerkiisii khiyaano iyo zine iyo balaayo la aado weyaan ilaa haddii ay dhacda waqafa wuu istaagaa lahu isaga yowma alqiyaama maalinta qiyaamo kii wax khiyaamay ayaa maalinta qiyaama istaaga min xasanaati xasanaadkiisi wanaagiisu ka qaata maa shaaa wax alla wuxuu doona xataa yardaa ninkii xaaskiisa loo dabamaray oo xumaantii lagu sameeyey ilaa uu ka raali noqdo weyaan xasanaadkiisi halkaa loo dhigi maalinta qiyaama kadibna uu ka aruursanaya wuu daldalanaya weyaan uma intaa kadib iltafata ilayna annaga xagganaga waxaana soo fiiriyay oo soo milacsaday rasuulula rasulka sal l faqaala wuxuu yidhi maa dannukum malihiinna waa sidee sideed u aragtaan arrinta yada bal ka warramo nin bini waa taqaanaan sidiisaba damaca iyo waxjacaylka inuu waxqaato iyo aad buu ugu maman yahay qof haddii loo soo joojiyey qiyaamana naartina waatan badbaadana waxa loogu badbaada waa ajar iyo xasanaadna ninkii a loo soo joojiyey oo la yidhahyo wax ka aruursa waxba ugu tegi ha ka yaabeen maa dannukum ninkaas marka iflaaska ku dhacayo xumaanta ku dhacaysa baabaa ku dhacay nabiga la yaaban yahay calayhi salatu slam rawah muslim baabu taxriimi tashabuh rijaal ragga inay isu ekeeyaan xaaraannimadeeda binisaai dumarka isu ekayaan ayuu baabiyo weyaan baabu taxriimi tashabuh rijaali binisa baabu taxriimi tashabuh rijaal ragga inay isu ekaysiyaan xaaraannimadeeda binisaai nagaha isu ekaysiyaan ayuu baabkan u baabiyo weyaan wa tashabuhu nisa nagaha inay isu ekaysiyaan iyagana birijaali ragga isu ekaysiyaan fii libaasin xagga dharka iyo dharxirashada iyo wa xarakatin xagga dhaqdhaqaaqa iyo mxuah socodka iyo wahayri dalika iyo xataa ishaarooyinka iyo tilmaamaha qofka markuu tilmaama xadiidku lix boqol iyo ko iyo soddonaad waa ibn cabaas radi allahu tacala canhuma qala wuxu uhi ibn cabaas lacana wuu nacladay rasuul rasulka al sal slam almukhaniiina almukhanafiina kuwa isu ekaysiiyo ragga raggu isu ekaysiiyo dumarka oo min arijaali mukhanafiinta khaniis garani waa kan muxuu ahaa dhibka badan laakiin qofka dumarka isu ekaysiiyo ninka ragga maxaa la yihahdaa ya maxaa tiri sheekh karuqad a labeeb miya labeeb labeeb ninonaageed kaas moogto asaga iskama keenin kan waa wax ilahay xagga ugu yimi subxana wa tacaala haye haye sheekh nimonaageysi haye saas miya saasaa loo isticmaala miya qofkiis nimownaageysi imtiaan ay magac kale sheega naaganaagays <laughs> alumuum waa kaas muanaska waa kaas waa kuwa ad aragtaan hadda sooma ad arkin kuwa kuwa silsilada iyo iska raariciyo oo dhagaha durta iyo soomaad arkin oo waxaa weeyaan dumarka aan laga aqooninba timaha xataa habkay u shaqlaysanaan iyo dhaqankooda iyo socodkooda qaabka socodkooda iyo siday u labisanaan iyo wamaa ilaa daalika dumar isu akaysiyaa jira kuwan ayagana saraawiish ku tagan soma arkna dumarka ayagana waa kuwa muxuu ahaa dhanka kale weyaan uu nabigeena ala sla sheegi doona naam lacana allahu allaha naclado ama cafwan lacana rasul rasulka uu nacladay sal sl almukhanafiina kuwa nimownaagowga isu ekaysiiya muxuu ahaa ragga isu ekaysiiyo isu ekaysiya dumarka oo mina rijaal rag ka mid weyaan iwalmutarajilaat kuwa rag ahaan u labisto oo ragga sidiisoo kale u shallaysa oo waxaa weyaan rag isu ekaysa oo minansaa dumarka ka mid ah weyaan nabiguuna acladay mutarajilaatku waa kuwa rag iska dhiga weyaan oo sida ragga socodkiisa iyo qaabkiisa iyo libiskiisa iyo shanladiisa iyo wamaa ilaa dalika wa fii riwaayatin lacana wuuna caladay rasul rsulka sal slam almutashabihiina kuwa isu ekaysiiya oo min arijaali rag ka mid ah binisaai dumarka iyo walmutashabihaat kuwa isu ekaysiya oo min anisaai haween ka mid birijaale ragga rawahu buhaari imam buhari xadiidka wariyey an abi hurayrata radi alahu taala qa wuu buu nacladay rasul rasul sal slm arajula nin buu nacladay oo yalbasu xirta libsata almar'ati haweenayd dharkeedao kale xirto iwalmar'atu haweeney mar'ata haweeney ayuu nabiga nacladay talbasu xirata libsata arajuli ninka dharkiisa xirata weyaan oo sida ragga u labisata rawahu abu daawuud biisnaadin saxiix xadidka waa xadiid saxiix weyaan xadiidku lix boqol soddon iyo saddexaad can waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu taala qa u abu hurera qala rasul rasulka wuxu yhi sal slm sinfaani laba nooc oo min ahli naari ahlu naar ka mid a ah, lam arahuma maanaan arkin weeyaan weli aniga maan arkin nabiga ala slat slam lakin waa ahlu naar labadaas sinfi waa kuwa kuwa iyaga nabi allow qowmuwan qalo oo macahum ayaga ay macooda ahaatay wato siyaatun jeedallo wata weeyaan ka adnaabi lbaqari looda saynteedoo kale dheer weeyaan yadribuuna biha waxay ku garaacaan naas dadka ay ku garaacaan weyaan dadkaay ku garaacaan anisaa waa haweeney ama nisaan waa haween kaasiyaatun dhar xihan caariyaatun haddana qaawan dhar bay xihan yihin waana qaawan yihiin mumiilaatun leexiyaan oo xaqay ka leexiyaan maa'ilaatun ayagan xaqay ka leexsan yihiin weeyaan ru'uusuhunna madaxyaalkooda ka asnimati lbukhti geela kuraskiisoo kale weeyaan geela weliba kuraska weynaa bukhtiga la yidhahdaa waxaa weyan kuraska oo kale weeyaan almaa'ilati ee leexsan waa geela leexada la saas geela qaarna kuruskooda wuu toosan yahay saas weyaan qaarna dhinac uu leexsan yahay kurus weyn oo saa u leexsan sidaasoo kale ay madaxooda u yee kuwa iyaga laa yadkhulna aljannata jannada alla ma galaan walaa yajidna ma helaan riixa jannada alla riixdeeda ma helaan weyaan wa ina riixa riixdeedana iyo udageedana la yuujad waxaa laga helaa min masiirati kada wa kada intaas intaas oo sano inta loo socda ayaa laga helaa rawahu muslim marka kuwa iyaga waa kuwaas noocaas weyaan kuwa iyaga ah qayb dadkaay garaacaan ulay wataan dulmiay iskaga garaacaan weyaan tan labaadna waa dumarkaas uu nabiga tilmaamay alai sla slam dhar khafiif ay wataan waa lagu tilmaama dhar way xihan yihin lakin waa khafiif amaba qaybbaa asturan qaybna waa bannaan tahay wamaa ilaa dalika timahoodana waxaa weeyaan waa timahay weynaynayaan waxay ku xirayaan waxbay saarayaan waad garanaysa taageer ma taqaani taageer ya ragga qaar ma yaqaani taageerkan filan taageerka waxaa weeyaan waa eh, gabdhaha timaha aanan lahayn ya taas marka hadduu ijaab aad wata maaad kaadhibi lahayd iyagoo kaa wata waxay samaynayaan waxbay sii banaynayaan ama khafiif bay ka dhigayaan calilcumuum waa kuwa iyaga noocaas wey nabigu uu tilmaamay alai slat slam xumaan badan uu ku sheegay in muxuuha qiyaamo markii la gaaro janno ayna gelaynin udaga jannada ay helayn ayuu nabiga sheegay alai slat slam macnaa kaasiyaat hadalkan ama dhirirka badan imaam nawowi askar caleh raxmatullah macnaa kaasiyaat kaasiyaat macnaheeda ay min nicmat illaah nicmadii allah ay huwan yihiin caariyaatun waxay ka qaawan yihiin min shukriha nicmada alla shukrigeeda waqiila waxaa yidhi macnaahu macnaheeda waxaa weeyaan tasturu waxay asturaysaa bacda badaniha badankeeda qayb ka mid ay asturaysaa wa takshifu bacdahu barkal way faydaysaa idhaaran ayadoo muujinaysa lijamaaliha quraxdeeda wanaxwihi la mid weeyaan waqiila waxaa yidhi talbas waa xidhanaysaa thawban mara raqiiqan ee jilacsan yasifu oo tilmaamo oo laga dheehan karo oo laga arki karo lowna badaniha jirkeeda muxuu ahaa midabkiisa waa maailaad macnaheeda qiila waxaa la yidhi can taacat illah taacad allay ka leexdeen tacaala korahay iyo wamaa shay bay ka leexdeen yalzamuhunna laazim ku ah xifduhu xifdintiisa muminaatun ay yucallimna waxay barayaan hayrahunna ayaga kuwaanan ahayn ficlahunna hayruhunna hayrkood ayay barayaan cafwan ficluhunna ay yucallimna waxay barayaan hayrahunna hayrkood ayay barayaan ficlahunna ficilkooda ay barayaan weyaan almadmuuma ee xun oo qowlaanta iyo wix ay barayaan waqiila waxaa ihi maailaatun yamshiina way soconayaan mutabakhtiraat ayagoo waxaa weyaan araga isjejebin ay ku jirta xaraga isjejebin ay ku jirta ay soconayaan weeyaan mumiilaatin ayagoo leexina liaktaafihinna garbahooda saas u leexinayaan oo saas u socdaan weyaan wa qiila waxaa ihi maailaatun ay yamtashitna leexsan oo leexala ay u shanlaystaan weyaan wa hiya mishtat lbaqaaya waa say u shanlaystaan ayuu imamka leh aleh ramat ullah wamuminaat yumashitna way u shanlaynayaan hayrahunna hayrkood iyo gabdhaha kale tilka almishta shanladaas nocaasay u shanlaynayan weyaan marka idan macaani badan bay maailaat mumilaat macaanidaas noocaas uu imaamka ku tilmaamay weyaan ahamu shay waadad leexsan ummadan leexinaan ama timahoodan leexsanaadina amaba waa kuwa kale timada leeiyeena ama xaqa ka leexsanaadeen oo madkan aqa ka leexiyeena amaba waxaasi jibiyeena oo socodkooda m ah, midna leeleesan ha noqdo waa dad leexsan umadan leeiya dhan ay u leexiyaanba xumaan un leeiy weyaan ru'uusuhunna kaasnimati lbukti uu yidhi ay yukabirnahaa timihii weynaynayaan iyo madaxii wa yucadimnahaa weynaynayaan bilafi cimaamatin cimaamad aw cisaabatin ama duub aw naxwiha bay ku duubayaan kadibna kor aadinayaan weyaan taageerka wa kale maaha baabnahyi reebid liska reeb ayuu u baab yahay maadaama mxuu ahaa ceshihii ay wax naga cuntay aadaanna usan jirin salaaddan ay dhiman tahay rubacaanaan ku daraynaa marka iska dulqaata insha allahu tacaala intii aad noo gaara ayib baabu nahyi iska reebid liska reeb ayuu baabya can tashabuhi isu ekaysiin bishayaan shaydan la isu ekaysiiye iwal kufaari gaalada shayaan yaa arko isu ekaysiin kara shayaan yaa arka imaamka hadalkiisa qofkii alawal wahla marka u horey fiiriy wuxuu leeya shaydaan se u egyi horta san isku ekaysiya macnaha waxaa weyaan qofka shaydaanka sifooyin ayuu leey lagu yaqaan oo waxyaaba uu sameeya ayaa jira oo nabiga sheege alai sala slam marka waxyaaba ayagaa in laga fogaado weyaan macnaha xadiid kun lix boqol afar iyo soddonaad wacan jaabir radi allahu tacala anu qala wuxu uhi jaabir qaala rasulla rasulka wuxu yidhi sal l slam laa taakulaha cunina bishimaali bidxa ku cunina faina shayطaana shaydaanka yaakul wuxuu ku cunaa bishimaalihi bidaxdiisu ku cunaa weyan rawa muslim an ibn cumar waxaa lg radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka al sal slm qala wuxuu laa yaakulanna yuusan cun axaduku midkiin bishimaali bidaxdii yuusan ku celin walaa yashrabanna yuusan ku cabin biha bidaxdii yuusan ku cabin faina shayطaana shayطaanka yaakulu wuxuu ku cunaa bishimaali bidaxdiisa wayashrabu biha bidaxda yuu ku cabaa weyaan dadka qaar ikhwaani soomaad arkin imtixaanka haysta lagama yaabo wax kasta hadduu sameeyo inuusan wax kala bidaxdaasunbuu ku cabi imtixaan waa nin weyn toddobaatan jir ah bidaxdaasuu ku cabi waad u sheegi wuu iska hilmaami waxyaabaha soo mare waxaa ka mid ah nin oday ahoo sheekh oo akhyaara ayaa xaramka ayaan iskuga tagnay marka bidxdu ka cabaya cabitaanka iyo cunitaanka malaka cabitaanka markaasuu ku yidhi sheekh aad iska dhaaftid muxuu ahaa cabitaanka waa ku rafaaday baalkaane markaasuu yidhi shaydaan naftu ii keenay xaramkan ma iga daba imaaday ma xaramka hataa ay daba jooga ood muxuu aha bidxdi igu cabsiina sheekh shaydaanka iska iska rajiim oo adiga tarbiyo ka dhiga shaydaanku wuxuu ku daba socdaa adigu ilbuu kaa helay dulaalka asagaad kaa helay iska shar xaramku ku daba socon maa meel buu kaaga uusan kaaga marka in waxaa weeyaan bidaxdi lagu caba waa shaqo shaydaan weeyaan nacam xadiid kun lix boqol iyo iyo lix iyo soddonaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala an rasul rasul a sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi ina alyahuuda yahuud wanasaara nasaarada laa yasbiquuna ma cilaamaan oo ma cilaantaan fahaalifuuhum adinka khilaafa weyaan muttafaqu caley almuraadu ujeedka khidaabu hadalkaas imaam nawwi askal aleyh raxmatullah almuraadu ujeedka khidaabu shacri lixyati timaha garka oo la mxuu aha la cilaamo weyaan iyo wara'si madax alabyad ee cad bisufratin waxaa weyaan booraaw wax boorowsan sida cilaankeena caadiga ah aw xumratin ama guduud wa ama asawaadu madowga miya famanhiyun canhu waa la iska reebay weeyaan kamaa sanadkuru saan sheegi doono filbaabi bacdahu baabka baabkan ka dambeeya insha allahu tacaala baab marka madowga isaga lama ogola weeyaan mid beryahan soo baxayaa jira oo waxaa weeyaan oo la isticmaalo oo madowna aanan ahayn aanan ahayn aanan ahayn casaankii oo udhexeeya oo katamka la yihahdo ka asaga dhibaato ma lahan laakiin midkan tiqda oho waxaa weeyaan beryahan inta un lagu buufiy kadibna qofka kusoo baxa maa sha allah kaas waa baab cajaaib badan baab kale wey kaasaga kaas sheeqo kale u baahan yahay baab kale waana masale khilaafi abcan waxaa weyaan bacdu ahlicilmi ayaa baneeyey laakiin arinta ayada koley qofka muminka inuu salaamada doorto badbaadada inuu doorto ayaa wanaag badan aqiiqatan meesha badbaadada inuu doorto ayaa wanaag badan laakiin laa shaka saxaabada qeyb badanoo ka mid ah ayaa arrinta ayada sameeyey oo ku cilaantay kan madoob weyaan laakiin arrinta ayada in la fatwado oo muxuu ah la yihahda waa bannaan tahay ma haboono qofkii dee hawsha u yar dhumanana isaga iyo rabbigiis dhibaato malaa laakiin ummadda yuna ufatwooda ood mxua ah isaga ummadda calan u taago ta ayadoo tan mxua ah khatarta ah laakiin laa shaka arrinta ayadaa ah, eh, bacdu ahli cilmi eh, kaiir min saxaabati rasuli lahi sal slm oo uu ka mid yahay xusein ibn cali ibn abi aalib ayaa waxaa weeyaan eh, ku cilaaman jiray sawaadka iyo kan madow weyaan laakiin qofka si u badbaado ood waxyaabahaas khilaafka marbaad u dhaca ugu badbaado katamka midka mxua madowga iyo udhaxeeyo iyo casaanka iska isticmaala kaas ayaan la diidaynin weyaan naam ayb an cabaas waaa waan ka baxna baabka sooma baabu nahyi rajuli qofka reebitaan laga reeba iwalmarata haweenayda can khidaabi shacrihimaa timahooda inay ku eh, haruudeeyaan ama ay timahooda mxuu ahay ay ku cilaamaan bisawaadin madow ayuu u baabiyo baabkan weeyaan xadiidku lix boqol iyo toddobaio soddonaad wacan jaabir radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi utiya waxaa la keenay oo nabiga loo keenay alai slat slam biabi quxaafa ninka waalidii abi bakrin الsidiiq asidiiq aabbihii ayaa la keenay yowma fatxi makata maalinta maka la furtay ayaa la keenay weyaan nabiga ayaa loo keenay warasuhu madaxiisana iwalxyatuhu timihiisarasu madaxiisa iwalxyatuhu garkiisana kauaamati geed uqaama la yidhaahdo oo aad ay u caddahay muxuu ahaa ubaxiisa aad aad u cad yahay oo kale u cad weyaan geed aad u cad suufka oo kale hadda aad buu cadi sooma geedkaqaama la yihahda weyaan saasoo kale cod bayaadan xagga caddaanka ayaa la keenay timihii iyo garkii wix dhan baa muxuu ahaa bafto aho aad u cad weeyaan fa qaala rasul lah wuxu yih sal l slm hayiruu waxaad doorisaan haada caddaankan dooriye wajtanibuu ka fogaada asawaada madowgana ka fogaada oo hamaran rawahu muslim baabu nahyi reebid liska raba iyuu baabi cala alqazaci timaha in qayb la xiro qaybna la daayo wa huwa qazacana xalqu bacdi alra'si madaxa barkiisa in la xiro duuna bacdin barka kale mxuu laga soo reebo waibaaxatu xalqihi iyo xiiritaankiisa banayn la baneey kullahu dhammaantiis lirajuli ninka duuna almar'ati haweenta laakiin looma ogola weeyaan xadiidku lix boqol iyo sideed iyo soddonaad can ibni cumar radi allahu tacala anuma qala ibn cumar nahaa rasul rasulka al wuu diiday sal l slam can alqazaci timaha qayb in la xiro qayb in la daayo wuu diiday muttafaqun caleyh xadiidku lix boqol iyo sagaaliyo soddonaad canhu waxaa laga wariyey ibn cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi ra'aa rasulah wuxu arkay sal slam sabiyan canug oo qad xuliqa la xiray bacdu shacri rasihi madaxiisa mxua timihiisa qayb ka mid la xiray weyaan timaha madaxa qayb ka mid la xiray wa turika bacdu barkiisna laga tagay fanahahum wuu ka reebay can dalika arrinkaas wa qaaluu ixliquuhu war xira kulahu dhammaantiis xira aw utrukuuhu ka taga kulahu dhammaantiis rawahu abu daawuud ayaa wari biisnaadin saxiixin calaa sharti albukhari wamuslim xadidka waa xadiis saxiix weyaan xadiidka baabka u dambeeya kan ka horeeyo amaba casharka u dambeeya kan ka horeeyo kun lix boqol iyo afartanaad an cabdilahi bni jacfar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sala allah alay w slem amhala wuu muxuu u kaadiyey uu sugay aala jacfar jacfar ehelkiis jacfar ibn abi aalib weeyaan oo nabiga sala allahu alay slam ibn adeerka ay ahaayeen alaaan saddex jeer ayuu u sugay weeyaan uma kadib ataahum wuu u yimid ilmihii ayuu yimid agoonta ahaa fa qala wuxuu laa tabku ha ooyina oo ha ooynina calaa akhii walaalkay bacda alyowm maanta kadib ha u ooynina weeyaan uma qaala wuxuu udcuu igu yeer lii aniga banii akhii walaalkay wiilashiisi igu yeera weeyaan iyo ilmihiisii fa jii'a binaa waana la keenay fakana fakana waaba anagoo afrukhun shimbir ilmaheedoo kale ah yaryaraanta iyo miskiinnimada iyo waxaawey rafaadka iyo agoonnimada iyo ayaan waxaan la toonahay ilmo yaryar oo shimbir ay dhashay weyaan oo shimbir kun intay bujisay yaryaroo masaakiin ah fa qaala wuxuu yidhi udcuu waxaad igu yeerta alxallaaqa kii timaaxiira igu yeera timajarihii igu yeera fa amarahu wuxuu faray markii la keenay kadib ayuu faray inuu noo xiro fa xalaqa wuu iray timaanaga ayuu xiira weyaan madaxyadanaga ayuu xiira weyaan rawahu abu dawud awr bisnaadin saxiixin calaa shardi buhari wamuslim xadiidka xadiid saxiix weyaan oo timxiiritaankaas waxay ka qayb qaadanaysaa qofka inuu mxuu aha qalbigiisi qabooba ilmihii tasliya u noqonaysa wax badan baa ku jira siduu nabigeenna ficilhaan u muujiyay sal allah alay slam xadidka u dambeya cashirka kun lix boqol kob iyo fartanaad wacan ali radi allahu tacala canhu qaalu yidhi cali nahaa rasuula rasulka al wuu diiday sal slem an taxliqa almar'atu haweenaydii inay xirta ra'sahaa madaxeeda inay xirta rawahu nisaai ayaa xadiidka weriy xadiidka oo xadii sanad ahaan daciif u ah laakiin xagga macaanida iyo wuxuu xambaarsan yahay waa macno jira weeyaan lidaalika wakhtiga xajka iyo wixii la midka ah waad aragteen oo waxa weye haweenaydan way gaabsataa ninka ragga ahna waxaa weyaan timaha wuu xirtaa marka arrinta ayada waa arrin loo baahan yahay in dumarkana ay timaha ay gaabsadaan ay xirin raggana ay xirtaan weyaan xali masaa'il dhowr ayaa jirtay oo laisweydiiyey ishaas marka wuxuu ilaahay uuna waafajiyey subxana watacala ayaan fiirinaynaa waana kitaabka wax ku saabsanaa dhammaanba dadka markaan soo maraynay fa huwa ahlakuhum man qaala halaka annaas fa huwa ahlakuhum qofka isaga ah dadkan dadka tagfiriyo gaalaysiiyo ma soo gelayaan waxaan kaloon ku daraynaa dadka dadka bidceeyo oo mubtadica yihahda ummadda dhanba waa ahlu bidca waxaa kaloo lagu darayaa dadka yidhaha ahlu tafsiiq dadka dhanba waxay u haystaan qofkii xataa wax yar ay ka muuqdaanba inay yihahdaan kan ahlu naar weeyaan waa waa faasiq kan wahaakada khayrka wuxuu qofku u haystaa iyo iimaanka wuxuu u haystaa ama sunnadaba wuxuu u haystaa isaga inay ku koobantay iyo intuun la kooxda ah dadka ayaga way soo gelayaan waa min baabi owla dadka u haysta ummadda dhan inay gaala yihiin ayaga un kooxdooda yar inay muslimiin yihiin ama dadka muslimiinta dhan u haysta inay bidca yihiin ayaga kooxdooda bas ay sunno yihiin amaba yagayagay kooxdooda yar u haysinayn dadka ahlu iimaanka oo ahlu taqwada oo ahlu khayrka ay u ummadda kalena u inay ahlu halaag yihiin kuwa ayagu ay soo galayaan biduuni shaka weeyaan masalada labaad dadka dhibaateeyo dadka shaqaalahu ah oo amaba ku qayliya ama xumeeya ama nasashada u diida ama dhibaateeyo dadka ayaga waxaa weeyaan xadiidka nabigeena calai sala slam habeen xali aan soo akhrinay oo muxuu ahaa farayey inaan la dhibaataynin oo nabigeena ala sla slam uu ku cadaynayey inuu alla subxaana watacaala awood ahaan awoodda aad kuleedahay mid ka badanaad uu kugu leeyahay uu ku cadaynayey ayagana inay iska ilaaliyaan oo qofka <clears throat> waxaa weeye loo naxariisto aan la dhibaatayn weliba inta badan waa taqaanaa dadka shaqeeyo shaqaalaha dad muslimiin maahan waa dad hayr muslimiina marka taaliif alquluub in quluubtooda islaamka lagu soo dhoweeyo oo islaamka la jeclaysiiye dad badana hadda masjidka noogu yimaadaan oo soo muslima ragga soo muslimiyo keena waxaa ka mid ah ama inta badan waxaa keena rag ay u shaqeeyaan khayrlaha siiy wiilasha ay dukaamaha la iibiyaan dadka ay la shaqeeyaan dadka ay maqaayada kala shaqeeyaan haakada boosaskooda insaxa tacbiir dadka iyaga muxuu ahaa eh, mas-uulka ka ah oo ay la shaqeeyaan ayaa keena oo waxaa weeyaan wanaagii ay kula dhaqmaayeen islaamnimada ku xambaara kadibna waxaa loo dardaarmaa in wanaagga asaga ay usii laba jibaaraan si islaamnimada ay ugu sugnaadaan kadalika kuwan shaqaalaha guryaha joogaan iyagana in loo dhimriyo loo naxariisto aan la dhibaataynin mucaamalada loo wanaajiyo xaqooda aan loo diidin waa waajib nasaaran oo loo baahan ya weyaan masalada kale waxaa weeyaan markaan soo maraynay man baaca xuran faakala amanahu kuwa alla usan fiirnayn inay ka mid yihiin dadka xurtka iibiyo oo kadibna waxaa weeyaan xoolihii xurta cuna kuwa ayaga ma soo gelayaan xoolaha doonista lagu bixiyo xoolaha doonista lagu bixiyo fatwada iyadu bal ka warram aragtaan doonista iyo gabaatiga iyo fadda iyo waxaa weya wix kasii dambeeya muxuu ahaa nin walba magaca bu u yaqaanaa xoolaha iyaga ma soo gelayaan ma sooma gelayaan ya ma soo gelayaan sooma gelayaan soma qowlan waaxida sooma gelayaan waxay soo gelaynin waa maal la iska kaasiyey adi maal haddii la wasimaadiyadaysaa laakiin mushkiladda waxaa weyaan haddii shardi qofku ka dhigo taas waa ishkaalkeeda ma yara ayadna waxaa meesha taallo nabi muuse calayhi salaam iyo iyo luqmaa ninka la dhihi jiray shucayb shucayb alaa an taajuranii amaaniya xijaj inii uriidu an unkixaka axda bnataya haatayni cala an taajuranii amaani xijaj gabadhaydaan kugu nikaaxinaya kugu mahrinaya laakiin muqaabil dalika sideed sano inaad shaqaale i noqoto od xoolaha i raacdo ood mxuu ahaa ii joogta markaasa waxaa weeyaan fain atmamta cashran famin cindik haddii aad toban ka dhigtona waa ixsaan aad samaysay taa laftirkeeda waxaa weeyaan masaaisha sharcu man qablana wey abcan laa shaka laakiin ayadna waxyaabaha mararka qaar la fiirin kale ay ka mid tahay lakin kolleyba ma haboono qofta maharkaas ayaa ku filan laakiin wax lagu shardiyo arrin habboonoo wanaagsan maaha tan u dambaysa qofka waxaa weeyaan eh, xadka waxaan soo marnay eh, qofka mu'minka ah inuusan canugiisa iyo xaaskiisa iyo khaadimkiisa uusan garaacin haddii in la edbiye ay noqotoy keentana xaddi eh, masmuuxa iyado shareecada ogolayd aan la dhaafinin arrinta ayadaa ah, xadka masmuux maxay tahay haweenayda waa ah, waaaaer ah, mubarix waxaanan bararsiinaynin waxaanan bararsiinaynin waxa weyaan aanan jirkeeda dhibaato u geysanaynin canuga sidaasoo kale aadimkaa sidaasoo kale waxyaaba kooban weyaan oo aadaan u dhib badnayn laakiin dharbaxdi indhaha ku dhufa oo qofkii indhihii casaadeena amaba waxaweya feer la dhac amaba habaanti ama jeedal u qaado taastatu la ogolyahay ma ahan weyaan marka xadda la ogolyahay waa xad kooban oon waxaa weyaan aanan dhibaato keensanayn weyaan yaa soo qor waraqdan beri in sha alla habeen danbaan ka jawaabi doonaa insha allah tacala hada wallah aclam w sal allah waslm abdi rasul